alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin wbacd waxaan ku soo jirnay kitaabkii ahaa min aطyab اlminax fi cilmi اlmusطalax waxaa inoo dembeeyey baabkii ahaa baabu man xadaa wanasiya waxay yidhahdeen labada sheekh raximahum اllah almusalsal musalsalkii hada maxaluhu macalkiisii iyo meeshii looga hadlayay waa halka almusalsalu musalsal huwa musalsalku maa xadiid weeye ittafaqa ay iswaafaqeen ruwaatuhu kuwa soo warinayaa iswaafaqay aw bacduhum qaarkoodaa iswaafaqay calaa wasfin sifa isku waafaqeen sifadaasoo liruwaati u sugnaatay ruwaadda sifo ay leeyihiin awi alriwaaya ama sifo markaa u sugnaatay riwaayada siiqada wax lagu soo warinayo wa sifaat ruwaati ruwaadka sifaatka ay leeyihiin waxaa weeye aqwaaluhum waa oraahyahooda wa afcaaluhum iyo ficilka ay samaynayaan weeye wa sifaat riwaayati riwaayadu sifaatka ay leedahayna waxaa weeyaan maa yatacallaqu wax ku saabsan bisiiqi اladaai siiqada iyo lafdiga la isticmaalayo marka xadiidka la gudanayo aw bizamaniha wax ku saabsanoo ku tacalluqo weeye zamanka ay markaa leedahay riwaayadu wa makaaniha iyo makaanka markaasi riwaayadu ay leedahay bimacna lagu gudanayo wa huwa musalsalku nowcu nooc weeye noocaasoo waasicun ballaaran jiddan aad u ballaaran wa min fawaa'idihi waxaa ka mida musalsal in la barto fawaa'idda laga helayo ijtimaaluhu inuu koobsaday calaa masiidi dabdi dabdi iyo xifdi dheeraad ah ee dabdigaasoo min ruwaatihi ruwaadda xaggooda ka ahaaday halkan waxay kaga hadleen culimadu musalsal tacriifka musalsalka waxaa weeyaan min asilsila laga soo qaatay waa wixii xiriiro weeyaan marka wuxuu noqonayaa tacriifkiisu isilaaxa waa wixii ruwaaddu ama bacdigood ay isku waafaqeen wasfi u sugnaaday ruwaadda ay leeyihiin ruwaaddu wasfi ay leeyihiin ama riwaayadu wasfi iyo sifa ay leedahay ruwaaddu wasfiga ay leeyihiin o isku waafaqayan waxaa weeye ficil ficil inay wada sameeyaan ama oraah inay isku wada raacaan waa arki doonnaa tusaalayaasha ayagoo markaa qowl isku waafaqay ama isku waafaqay ficil waa arki doonnaa insha allah tusaalahaas riwaayadu sifaatka ay leedahayna waxaa weeyaan wax ku saabsan siiqada loo gudanayo xadiidka marka la gudanayo siiqa lagu gutaa xadaanaa samictu ahbaranii can fulaanin waa siiq ladaa baa la yidhaahdaa marka waxay isku waafaqayaan ruwaaddii hal siiqo oo mid kasta wuxuu odhanaya xadaanii fulaan xadaanii fulaan ilaa akhiri sanad ama can fulaanin can fulaan ama samictu fulaanan mid kasta wuxuu ohanaya samictu marka waxaa la odhanayaa musalsalun bisiiqati samictu musalsalun bisiiqati ahbaranaa ama xadaanaa min awal sanad ilaa aakhirihi marka waxay noqonaysaa wax ku saabsan siiqada loo gudanayo xadiidka ama zamanka la gudanayo oo zaman mucayan ay sheegayaan ahbaranii fulaanu fii shahri ramadaan ahbaranii fulan hada alxadiid fii shahri ramadaan kii kale wuxuu ohanaya ahbaranii fulaanu hada alxadiid fii shahri ramadaan wahaakada ila aakhir alxadiid waxay isku waafaqayaan makaan ahbaranii fulaan hada alxadiid fii maka almukarama ayib wahaakada makaankaas yaan isku waafaqayan dhammaantood marka waa nooc waasaca weeyaan musalsalku aqsaamtiis yani aad bay u fara badan tahay fawaa'idda laga helayana waxaa ka mid ah inuu koobsaday dabdi dheeraad ah oo raawigu xataa wuxuu hayaa yani ciddii u sheegtay hadalkii uu ku yidhi wuu hayaa markuu u sheegayey qoraahdii uu ku yidhi wuu hayaa ama ficilku uu samaynayey buu hayaa ama sheekhii u sheegay siiqadu ugu sheegay buu hayaa wahaakada marka waxaa la socda dabdi dheeraad ah riwaayada waxaa ka dheeraada shay zaa'ida la socda marka hadduu asaxaba musalsalkaasi fawaaidda laga helay waxaa weeyaan ruwaaddu inay si xoog badan xadiidkan u dabdiyeen ayb almusalsal huwa maa xadii weyaan ittafaqa iswaafaqeen ruwaatuhu ruwaadisa iswaafaqay aw bacduhum qaarkooda iswaafaqeen calaa wasfin sifa isku waafaqeen sifadaasoo lilruwaati u sugnaatay yani markaas ruwaadda aw iriwaaya calaa wasfin liruwaa calaa wasfin sifayn liruwaati u sugnaatay ruwaadda ay wax sifaynayaan aw iriwaaya calaa wasfin liriwaaya ama yani markaasi sifo u sugnaatay riwaayada wa sifaat ruwaati ruwaadka waxa weeyaan sifayntoodu waxa weeye aqwaaluhum aqwaashooda weeyaan bimacnaa qowl bay isku wada waafaqayaan oraah bay wada odhanayaan dhammaantood wa afcaaluhum afcaashooda wey ficil bay wada samaynayaan kaasay isku wada raacayaan wa sifaatu riwaaya riwaayada sifadeedu waxaa weeye maa yatacallaq wax ku saabsan bisiiqi اladaa'i siiqada iyo lafdiga xadiidka lagu gudanayo oo raawi kasta uu kaga warinayo sheekhiisa aw bizamaniha aw maa yatacallaqu bizamani yani marka alriwaaya oo wax ku saabsan yani riwaayada zamankeedii bay isku waafaqayaan aw makaaniha aw maa yatacallaq wax ku saabsan weeye bimakaani riwaaya riwaayada makaankeeda meesha lagu gutay wa huwa nawcun waasicun jiddan waa nooc marka aad waasaco weyaan aad waasac u ah weeyaan wa min fawaa'idihi waxaa ka mid a ah fawaaidda laga helaya musalsalka markaad barato ijtimaaluhu inuu koobsaday calaa dabdi calaa masiidi dabdi dabdi iyo xifdi dheeraad ah dabdigaasoo min ruwaatihi kuwa soo wariya xaggooda ka ahaaday oo markuu sheego ayaa wuxuu sii raacinayaa hebel baa ii sheega xadiikan asagoo taagan ama asagoo dhoolla caddaynaya marka xataa wuxuu xasanaya yani raawigii u sheegay xaalkii siduu ahaabuu ka warramaya marka doobda dheeraada marka ka muuqanaya wa min waxaa ka mid a ah maa rawaahu xaafid ibnu casaakir fii taariikhihi buu ku wariyey tarikh ibnu casaakir macruuf ku yahay qaala xadaana abulxasan cali bnu muslim alfaqiih wa bilixyatihi markuu xadiidka u sheegay lixyada ama garku saa u qabtay xadaana cabdilcasiiz ibnu axmed wa ahada bilixyatihi isagoon liyadu qabtay ambaanaa naad waa ambaanaa wey ambaanaa abuu camar cumaan ibnu abi bakar wa ahada bilixyati isna liyadu saa u qabtay xadaana anaadu waa xadaana lasoo gaabiyey wey xadaana moxamed ibnu isxaaq alcabd wa ahada bilixyatihi ambaanaa axmed ibnu mihraan wa ahada bilixyatihi xadaana sulaymaan ibnu shucayb alkaysani wa ahada bilixyatihi xadaana shihaab ibnu khiraash wa ahada bilixyatihi xadaana yaziid alriqaashi wa ahada bilixyatihi xadaana anas ibn maalik radi allahu canhu wa ahada bilixyatihi qaala anas wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulka odhanaya calayhi salaatu wasalaam laa yuminu alcabdu addoonku iimaankiisu ilahay muusan rumayn laa yuminu alcabdu iimaanan yani markaasi iimaankii ama ilaahay muusan rumayn laa yumin cabdu biallaha alla muusan rumayn xataa yumina bilqadar ilaa uu rumeeyo qadarkii khayrihi kiisa khayrka ah wa sharihi iyo sharka ah wa xulwihi kiisa macaan iyo wamurihi midkaan macaanayn waqabada rasuulu llaahi sal alla alay waslam xadiidkaa markuu rasuulku u sheegay calayhi salaatu wasalaam saxaabigaasi qabada wuxuu qabtay rasuulullaahi sal allahu alay waslam calaa lixyatihi iyo garkiisa uu qabtay wa qaala wuxuu yidhi aamantu bilqadar qadarkaan rumeeyey khayrihi wa sharihi wa xulwihi wa murihi marka xadiikaasi wuxuu ku tasalsulay ficilkaas wa ahada bilixyatihi ficilkaas ay samaynayaan ruwaado dhan ayuu markaa ku tasalsulay min awali sanad ilaa aakhirihi ayb marka laakiin waa musalsal aciifa weeyaan musalsal daciifa weeyaan waxaa ku jira yani markaasi ninka la yihahdo yaziid alriqaashi baa ku jira waa zaahidun daciif waa nin zaahidah lakiin waa aciif ruwaadda qaarkoodna waa ku mubaalaqoodeen sida shucb oo kale waxaa laga so wariyey inuu yidhi inaan zinaystaan ka jeclahay inaan yaziid araqaash wax ka wariyo aad ba ugu mubaalaqooday marka ninkaas ayaa ku sugan marka musalsalku waa daciif weeyaan sanadkuna aad buu u dheeryahay isagoo intaan ka gaaban ayaa waxaa soo warinaya xaakim kitaabkiisa macrifat culum alxadii ayuu ku soo warinaya isagoo markaa sanadku intaan u ka yaryahay lanna ibnu casaakir wuu ka dembeeyey yani markaasi yani macsaakir wuxuu ahaa an boqol ko iyo toobaatanki buu dhintay waa qarnigii lixaad ayuu dhintay ayib markaasi xaakimna wuxuu dhintay qarnigii yani wuxuu ahaa shanaad buu marka sanadkiisaa ka gaaban marka musalsalkani waa musalsal daciifa weeyaan wa min alamilati waxaa ka mida tusaalayaasha ma rawaahu abu daawuuda wuxuu wariyey xadiidka uu wariyey abu daawuud wanasa'i can mucaadi radi allahu canhu ana sal اllahu alayh wasalam qaala limucaad nabigu calayhi salatu wasalam mucaad wuxuu ku yidhi inii uxibuka waan ku jeclaha faqul dubura kulli salaa waxaad markaa ku qawshaa ood yani markaasi ku hadashaa salaad kasta gadaasheeda inaad dhahdo allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik allahuma acinnii allow igu kaalme ala dikrika xuskaaga inaan ku xuso allow igu kaalme wa shukrika inaan kuu mahadnaqo allow igu kaalme wa xusni cibaadatika cibaadadaada wanaaggeeda allow igu kaalme bimacnaa inaan si wanaagsan kugu cibaadaysto allow arrinkaa igu kaalme ayib lianna qofku hadduusan helin icaana min allah isagu awood markaasi awood marka uu ku sameeyo cibaadaadkii yani markaasi yani ma hayo ida lam yakun cawnu min allahi lilfataa fa maa yajni calayhi ijtihaaduhu yani haddii qofku uusan helin cawn iyo kaalmo xagga alle yani markaasi waxa dhaawacaya wax yeelaynaya waxaa ugu horeeya ijtihaadkiisa iyo yani markaa asagu dadaalka u samaynaya marka qofna kama maarmo ilahay marka kaalmadiisa faqad tasalsala wuxuu ku taxmay biqowli kulli min ruwaatihi yani oraaxda uu odhanaya mid kastoo ka mida ruwaadda liman rawaa canhu cidda uu ka warinaya wuxuu ku odhanayaa inii biqowli kulli min ruwaatihi mid kastoo ka mida ruwaaddiisa yani markaas inuu odrhanayo liman rawaa canhu cidduu ka warinayo inii uxibuka yaa fulaan hebelow waan ku jeclahay faqul dubura kuli salaatin allahuma acinii calaa dikrika ayb ilaa akhirihi yani allahuma acinii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika marka kii hore wuxuu ahaa tasalsala bificlin qabdi lixya dhammaan waxay yani markaa mid kastaba yani ficilka uu samaynaya wuxuu ahaa inuu lexyadiisii qabto kan laakiin wuxuu ku tasalsulay hadalkaas inii uxibuka waa oraax marka kii hore wuxuu ahaa musalsalun bilficli buu ahaa kanna wuxuu noqonayaa musalsalun bilqowl orahdaas inii uxibuka ayuu markaa isku raacay yani sanadku xadiiku waa xadii yani saxiixa oo haabita weyan xadiidkani xaakimna wuxuu ku sheegay inuu yahay yani calaa shardi shaykhayn in markaa lagu soo wariyo oo rijaaha yani markaa sanad ku sugan inay yihiin rijaal yani shaykhayn culimmaduna kutub gaaray ka alifeen musalsalaadka waxaa ka mid a almusalsalaat alkubraa oo uu leeyahay imaamu siyuuti raximah ullah yani ilaa han iyo siddeean xadii oo musalsal dhammaantood ayuu ku sheegay siddeean iyo shan xadii oo dhammaantood musalsalah ayuu ku sheegay marka almusalsalaat alkubraa ayaa la yidhaahdaa marka halkaasaad u raajacaysaa axaadiita markaasi musalsalka lagu sheegay inay yihiin waxaa ugu saxiixsan musalsalka yani siday culimmadu sheegeen almusalsalu biqiraa'ati suurati saf in la akhriyo suuratu saf yani markaasi musalsalka noocaasa ah ayaa ugu saxiixsan oo yani markaa ruwaadoo dhan mid kastaba wuxuu akhrinayaa suuratu saf min awaliha ilaa aakhiriha buu akhrinayaa marka waxaa loo yaqaanaa musalsalun biqiraa'ati suurati saf xadiid cabdullahi bn salaam almuttafiqu wاlmuftariq almu'talifu wlmukhtalif almutashaabih hada maxaluhu intaa la soo sheegay maxalkoodii waa halka almuttafiq walmuftariq waa nooc waaxida weeye waa kii iswaafaqsanaa oo kala tagsanaa waa noocun waaxid almu'talif waalmukhtalif kii isku dumay oo iskhilaafsanaa waa nooc almutashaabih kii yani isku ekaa waa nooc saddexaad weeyaan ayb wa anwaacda culumulxadiidka kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid a almutafiqu wlmuftariq baa ka mid ah wlmu'talifu wlmukhtalif baa ka mid ah wlmutashaabihu min alasmaa'i baa ka mid a asmaada teeda yani shabahaysa walalqaabi iyo naanaysyaha kuwa yani shabahaya waalansaabi nisbooyinka kuwooda yani shabahaya ayib yani anwaacda culumulxadiidka waxaa ka mid a kuwa ugu muhiimsan barashada la baranayo almuttafaq wlmuftariq almu'talif wlmukhtalif mutashaabih asmaada markaas isa ama naanasyaha yani isku eg iyo markaa nisbada isku eg yani markaa meel loo nisbaynayo waman lam yacrif dalika qofka arrinkaa aan baran muttafiqii muftariqii iyo mutalifkii mukhtalifkii iyo mutashaabih qofkaan baran oo miman kuwa ka mida yashtaqilu cid ka mida yashtaqilu ku howlan bilxadiii xadiidka ku howlan lam yaman calaa nafsihi naftiisa aamin ogama ahan alcihaara inuu simbiraxdo oo qalad uu ku dhaco walam yaslam kana nabadgeli mayo min alqatxi in markaa la duro qaxigii aljaarixi dhaawacayay yani culimadu waxay leeyihiin ciddaan aqoon u lahayn almuttafiq walmuftariq iyo noocyadaas kale oo markaa weliba ka mid ah raggan cidda ku mashquulsan cilmiga xadiidka oo muxadiiinta ka mid ah oo cilmiga xadiidka baranaya qofkaasi aamin oogama ahan inuu markaasi alad ku dhaco qalad inuu ku dhaco ayib kana badbaadi mayo markaasi in la jarxiyo oo la yidhaha fulaan waa majruux liannahu qaala kada wa kada waxaasuu ku hadlay idan marka in la barto waa muhiim si aan lagu jarxin almuttafiq wlmuftariq huwa kaasi maa xadii weeye ittafaqad ay iswaafaqday asmaau ruwaati ruwaadda magacyahooda baa iswaafaqay aw maca asmaail aabaa'i aabbayaasha magacyahooda macooda ayay asmaadu iswaafaqday bimacnaa asmaadoodii baa iswaafaqday asmaadii aabbayaashuna way iswaafaqday muxamed ibnu cabdilaahi oo kale maalan iyo fasaacidna wax ka badan fasaacidna waxaa soo gudagelaya magaciisii raawiga magaciisii iyo magacii aabbihii iyo magaci awowi ayaa iswaafaqay aa ama ka badanba waxay iska waafaqeen lafdan xagga dhawaqa wa khatan iyo xagga dhigaalka iyo qoraalka iska waafaqeen isku sina waa loo dhigaya waa loo qoraya iskusina waa loogu dhawaaqaya wakhtalafat ashyaakuhum wakhtalafat waxaa iskhilaaftay ashyaakhum shuyuukhdoodii naxw cabdilaahi ibnu cumar wacabdilaahi ibni cabaas wacabdilaahi ibnu zayd ibni caasim cabdillahi ibni zayd ibni caasim wuxuu macruuf ku yahay saaxib alwuduu baa la yidhahdaa xadiidka ku saabsan wuduuga weysada ayuu soo wariyey saaxib alwuduu ayuu macruuf ku yahay wa cabdulaahi ibnu zayd ibnu cabdi rabbihi asna wuxuu macruuf ku yahay saaxib aladaan waa ninkii ku riyooday adaanka adinkan yani ku riyooday weeyaan ayib marka raggaasi waa isku magacyo dhammaantood dhammaantood waa isku magacyo waa cabdulaahi cabdulaahi cabdulaahi cabdulaahi weeye laakiin waxaa iskhilaafsan aabbahood baa iskhilaafsan marka waxaa la odhanayaa almuttafiq walmuftariq baa muttafiqun fi lismi magaca iska waafaqeen muftariqun fi dawaat laakiin isku daata maaha cabdulahi bn cabaas iyo cabdulahi bn cumar laba nin bay kale yihiin sowaadix maaha midna waa qurashi yani wuxuu noqonayaa yani min bani haashim wey ibn cabaas waa haashimi cabdulaahi ibn cumarna waa cadawi waa yani min bani cadawi yani weyaan alcadawi alcadawi weeyaan marka ashkhaastii way kala duwan tahay laakiin magacii baa iswaafaqsan itafaqat asmaa'uhum waاkhtalafat dawaatuhum isku daata maahan kanna waa shasi kanna waa shasi wuxuu sheekhu yhi raximah اllah wmacrifatu wafaa'idaةu macrifati hada الnowc nowcan in la barto faa'ida laga heli waxa weeye alamnu in laga ammaan helo min allabsi dhehgalan in wax kaa dhehgalmaan farubamaa yudanu اlmutacadidu waxaa laga yaabaa in loo maleeyo dad fara badan waaxidan hal qof cabdulaahi cabdulaahi cabdulaahi inaad hal qof moodo baa suurtagal ah kama waqaca libacdihim sida qaarkoodba yani markaasi u dhacday oo ku dhacday qaarkood oo ay moodeen dad fara badan eh, hal qof dad fara badan bay hal qof moodeen warbamaa yakuunu bacdu lmushtarikiin waxaa kaloo suurtagala yakuunu inuu ahaado bacdulmushtarikiina ay fi lasmaa'i kuwa asmaadan wadaagaya inay qaarkood noqdaan baa suurtagala daciifan daciif mid ka mida raggii magaca wadaagaya ayaa daciif noqonaya oo markaasi fa Eh, markaa qofkii uu daciifiyo aiata ninkii iqada ahaa oo wayuwaia uu tawiiqi adaciifa kii markaa daciifka ahaa yani rag isku magaca ah, ayaa waxay isugu jiraan ducafo iyo iqaad bay isugu jiraan haddii marka aan la kala saarin raggii marka maxaa dhacaya haddii aan la kala saarin waxaa dhacaysa in kii daciifkaana iqa laga dhigo kii iqada ahaana laga dhigo daciif laga dhigo arrinkaasa marka ka marka faa'idada laga heli waxaa weeyaan in aad raggii kale ogaato fulaan ibnu fulaan adaciif fulaan ibnu fulaan aiqa waa isku magac magaciisii iyo magacii aabbihii iyo magaci awowgii way wadaageen laakiin kana waa iqo kana waa daciif marka markaad barato kana inuu fulaan ibnu fulaan yahay iqada ahaa kana fulaan ibnu fulaan yani daciifka ahaa isku qaldimaysa markaas marka arrinkaasa laga faa'iidaya almu'talif wاlmukhtali huwa almu'talif wاlmukhtalif huwa waxa weeyaan an ta'talifa alasmaau asmaadii inay isku dumato yani isku mid noqoto aw ilalqaabu itilaafku waa an tajtamica alasmaau asmaadii inay midowdo aabu aw ilalqaabu ama naanaysihi aw ilansaabu ama nisbadii alansaab waa nisbadii in yani markaa alqurashi albasri in meel loo nisbaynayo aan waxay ka kulmayaan khatan xagga qoraalka watakhtalif inay iskhilaafdo nutqan xagga kudhawaqa mil miswar bikasri اlmiimi wasukuuni siini miswar wasukuuni siini اlmuhmalati siinkaan dhibicda lahayn oo markaa la sukuuniyey wafatxi اlwaaw xaaluu ku dhehnaaday wowgii oo la fatxiyey almukhafafa miswar wey miswar waxaa loo yaqaanaa arrinkan oo kale addabdu bilxuruuf baa la yidhaahdaa waxaa lagu dabdinayaa kelmaddii yani markaa la xarakayn lahaa xaraka keliya lagu kaaftoomi lahaa lagu kaaftoomi mayo waxaa la raacinayaa bilxuruuf bikasri اlmiimi wasukuuni الsiini almuhmalati almuhmalati marka la marka maxa laga ixtiraazaya shiimka baa laga ixtiraazaya oo mishwar maahane waa miswar wa fatxi اlwaaw xaaluu ku dheehan yahay wowgii oo la fatxiyo miswar la yidhaahdo almukhafafa ee marka la fudeeyey oo aan la shidin kaas waa mid weeye wa musawar musawar bidami lmiimi miimkii oo la damiyo wa fatxi siini siinkii oo la fatxiyo wa tashdiid ilwaawi wowgii oo la shido almaksura inoo qoran lakin waxa wey almaftuuxa wowga fatxisan in markaasi la shido oo la yihahdo musawar la yidhahdo musawir ma waa musawar musawar in la yidhaahdo weeyaan ayib marka musawar wlmukhtalif baa laodhanaya oo maxaa loo yidhi waxay iska waafaqeen xagga xuruufta leanna dhammaantood labaduba maxay yihiin waa miim iyo waw iyo waaw iyo raac labaduba musawar iyo miswar labaduba miim iyo siin iyo wow iyo ra wey lakiin maxay isu khilaafeen waxay isu khilaafeen xagga yani markaasi dhawaqa oo midna waa musawar midna waa miswar isku dhawaq maahan waxaa la mida ah, wasalaamun bitakfiifi xaalu ku dhehnaaday wa salaamun iyo salaam bitashdiidi xaalu ku dhehnaaday ayib qaar marka ka mid a kuwan oo kale asmaadan oo kale ee daabid bay u sameeyaan maala hadda salaam oo kale waxay odhanayaan wax alla waxay saa ku yimaadaa siin iyo laam iyo alif iyo miim ku yimaadaa waa bitashdiidi salaam weeye ilaa hamsatun shan mooyaane markaase waxaa lagu sheegayaa shantii shantii cabdulaahi saxaabigii yani markaa soo islaamay oo asalkiis yuhuudiga ahaa aabbihii salaam ayuu noqonaya salaam salaam marka wax alla wixii magacaas leh waa bitashdiidi ilaa hamsa shan mooyaane shantaasna waxaa ka mid ah yani cabdulahi ibnu salaam aabbihii baa ah oo salaam ah ayib wsalaam bitashdiid wa faa'idatu macrifati hada nawc nowcan barashada la baranayo faaida laga helay waxaa weeye almnu in laga amaan helo min ataصxiifi taصxiif iyo wataxriifi taxriif horaan usoo marnay taصxiif iyo taxriif taxxiifku waa wixii agga dhibcaha ku saabsan weeye taxriifkuna waa agga xarakaadka wixii ku saabsan weeye ayib caqiil iyo cuqayl oo kale in laisku qaldo taxriif bay noqonaysaa taصxiifkuna waa wixii markaa ku saabsanaa xagga dhibcaha oo yani markaa bashiir iyo yani markaa bushayr oo kale isku qaldo culimada qaarkoodna waxay ka dhigaan ataصxiif wataxriif anahumaa shayun waaxid inay isku mid yihiin bay ka dhigaan laa farqa baynahuma saasay marka culimada qaarkoodna ka dhigaan xaafid ibn raximah اllah ayaa markaa kala tafriiqiyey almuhim barashada la baranayo noocan eh, noocyada in la barto mutalif iyo markaa mukhtalifku waxaa laga faa'iidayaa inaad tasxiif ka nabadgasho oo tasxiif aadan ku dhicin lanna haddii aadan kala baran alaam baad salaam iska odhanaysaa salaamna maxaad iska odhanaysaa salaam laakiin markaad barato kana inuu salaam yahay kana inuu yahay kana inuu yahay salaam kana inuu salaam yahay waxaad ka nabadgelaysaa inaad tasxiif ku dhacdo waa ka badbaadaysaa ayib wuxuu noqonayaa markaasi dawaabidda ay culimmadu u sameeyeen in markaa lagu dabdiyo oo kutub gaara markaa laga qoray oo arrimaha noocaasa kala caddaynaysa almutashaabih nooca saddexaad waxa way mutashaabih huwa mu'allafun wuxuu ka kooban yahay min alnawcayni asaabiqayni labada nooco horuu ka kooban yahay waxadduhu ay tacriifuhu tacriifkiisu waxaa weeye an tattafiqa inay iswaafaqdo asmaau ruwaa ruwaadda magacyahoodu inay iswaafaqdo lafdan xagga dhawaqa wa khatan iyo xagga markaasi dhigaalka iyo qoraalka wa takhtalifu ay iskhilaafto asmaau alaabaa'i magacyahoodu xagga dhawaqa laa khatar xagga qoraalka maaha aw bilcagsi ama arrinkaa cagsigiisa weeyaan yacnii waxaa iswaafaqaya aabbayaasha magacyahoodii lafdan wa khatan laakiin ruwaadda magacyahoodii ayaa iskhilaafaya iswaafaqaya lafdan laa khatan ka hor cagsigiisa weeye naxw moxamed ibnu caqiil bifatxi lcayni lmuhmalati caynka aan dhibicda lahayn haynkii baa laga ixtiraazaya naxw maxamed ibnu caqiil bifatxil cayna xaalu ku dhehnaaday caynkii in la fatiyo caynkii almuhmalati aan dhibicda lahayn wa muxamed ibnu cuqayl weeye bidami xaaluu ku dhehnaaday ay bidami alcayn marka muxamed iyo maxamed marka la eego wuxuu noqonayaa almuttafiqu waalmuftariq buu noqonayaa lianna maxamed iyo maxamed wey waa isku mid laakiin waxay ku kala duwan yihiin daataday isku khilaafeen lakin waa isku magac marka wuxuu noqonaya almuttafiq walmuftariq marka la eego caqiil iyo cuqaylna wuxuu noqonayaa almu'talif wاlmukhtalif italafa fi اlxuruuf xuruuftii uu markaa iska waafaqay iyo qoraalkii fi اlkhaط wakhtalafa fi allafdi dhawaquna isku khilaafay marka kaa dambana wuxuu noqonayaa almu'talif walmukhtalif buu noqonayaa markay isku yimaadaan marka oo ay meel isugu yimaadaan muttafiqii muftariqii iyo mu'talifkii mukhtalifkii waxaa la odhanayaa mutashaabih baa la odhanaya lanna labadiibuu kulmiyey labadii nooc ayuu markaa kulmiyey dhanka hore marka laga eego waa almuttafiq walmuftariq muxamed iyo marka laga eego marka cuqayl iyo caqiil laga eegana muxuu noqonayaa almu'talif walmukhtalif marka magac gaara loo bixiyey meeshii la odhan lahaa almuttafiq walmuftariq walmu'talif walmukhtalif lagu sheegi lahaa ba waxaa la almutashaabih baa la yidhaha noocaas labadii noocoo hore oo isku yimid mutashaabih baa la iska yidhaahdaa ayib waxaa la mida washurayxun ibnu nucmaan bishiin ilmucjamati xaalu ku dhehnaaday shurayx walxaa ilmuhmala shurayx wa taabiciyun mashhuur waa taabic mashhuur ah wa surayj ibnu nucmaan eh, bisiin ilmuhmalati xaaluu ku dhehnaaday siin aan dhibic lahayn wljiimi almucjamati wljiimi xaal ku dhehnaaday wa huwa min shuyuukhi albukhaari wahuwa min shuyuukhi albukhaari wuxuu ka mid yahay surayj ibnu nucmaan yani marka oo markaa siin uu yahay shiin uusan ahayn culimmadii imaamu albukhaari ayuu ka mid yahay wax ka bartay marka eh, in la dabdiyo asmaadaasi oo la xifdiyo oo dawaabidda loo sameeyey lagu dabdiyo ayuumbaa lagu kala saari karaa wax markaasi naxwo loogu noqonayo ama sarfi loogu noqonayo maahan taxamul xadiii wa addaa'uhu hada maxaluh halkan waxay kaga hadlayan culimmadu xadiidkiioo la xambaaro iyo in la guto taxamulku waa xadiidkii ardaygu inuu qaato oo sheekhi ka qaato adaaguna wuxuu noqonayaa in asagu sii gudbiyo arday markaa uu u sii gudbiyo saasuu noqonaya taxamul xadiii xadiidkii in markaa la xambaaro waxa weeyaan riwaayatuhu waa in la wariyo wa akhduhu waa in la qaato can ilmashaayikhi bilyaa in laga qaato mashaayikhda ayib wayushtarau waxaa loo shariyaa fi lasaxi fii dalika fi aصaxi qowlka sixada badan fi dalika arrinkaas taxamulka fi dalika ay fi taxamul اxadiiث waxaa loo shardiya ictibaaru اlfahmi wاltamyiizi in markaa la eego la ictibaariyo qofkan wax taxamulaya yani fahamkiisa wax ma fahmaya wاltamyiizi iyo wax kala soocidda qof wax kala sooci karaa ma yahay mase maahan ayib taariifkiis wuxuu noqonayaa xadiidkii oo la wariyo oo culimmada laga qaato haddaba waxaa shardiga marka xadidka la taxamulayo qofkani wax taxamulaya waa inuu yahay qof wax fahmi kara qof wax kala sooci kara shardi maaha inuu baaliq yahay ilmuhu hadduu yahay mumayiz mid wax kala sooci kara yani markaasi yumkin lahu an yataxamal alxadiid waxaa suurtagal u ah inuu xadiidkii taxamulo oo markaa uu qaato culimada qaar waxay yidhahdeen waynuu kala sooci karaa bayna albaqarati waalximaar markii la weydiinaya maa haada waa inuu odhan karaa haada ximaar wamaa haada ma haadihi baqara waa inuu kala garan karaa bayna alximaari waalbaqara mumayiz waa inuu yahay wax kala sooci kara culimada qaar waxay yidhahdeen waa inuu jawaabta celin karaa marka wax la weydiiyo maalan eh, magacaa waa inuu sheegi karaa yani qof jawaabtii kuu jawaabi karaa waa inuu yahay marka waa inuu wax fahmi karaa qofka xadiidka taxamulaya waa inuu marka wax kala sooci karaa kaasi waxaa loo yaqaanaa shardigaasaa loo shardinayaa marka cidda xadiidka taxamulaysa aladaau ade huwa aduhu ataxdiiu waa waramid bimaa shay laga waramo qad taxamalahu qofka uu taxamulay oo marka uu qaaday xadiidkii qofka uu xambaaray uu qaatay waa inuu waramo wayushtaradu waxaa loo shardiyaa fii man yuxtaju biriwaayatihi cidda markaas la xujaysanaya riwaayadiisa waxaa loo shardiyaa alcadaala wdabdu cadaalad iyo dabdi baa loo shariyaa aadil waa inuu yahay daabitna waa inuu yahay marka adaaguna waa gudashadii weeye xadiikii qofku soo xambaaray inuu guto shardigeeduna waxaa weeyaan cidda markaasi riwaayadiisa la xujaysanayo caadil waa inuu yahay daabitna waa inuu yahay haddii laga waayo cadaalad iyo dabdi laga waayo warkiisa markaa lama aqbalayo in jaakum fatabayanuu uruq taxamuli wa siyaq اlada waa garanay taxamul muxuu yahay ada muxuu yahay waa garanay haddaba halkan waxay ka hadlayan culimmadu uruqu taxamuli qaababka xadiidka loo qaato oo loo xambaaro wa siyaqu اladaa alfaadda lagu guto siyaqu waa jamcu siiqa siiqaduna waa lafdiga marka xadiidka aad sheegayso lafdigaad isticmaalayso taxamulkuna waa markaad sheekh yani ka qaadanayso qaabka looga qaato sheekha o waxa weeye duruqda xadiiska lagu qaato waaa kow ka ah asamaacu samaac baa kow ka ah asamaacu maqal maxaa laga maqlaya min lafdi shaykhi sheekha lafdigiisaa laga maqlaya imlaan xaaluu yahay sheekhu mid marka wax yeerinaya min xifdigii ka yeerinaya xifdigiisa aw taxdiian xaaluu yahay sheekhu mid markaa ka xadiiaya bimacnaa xadiika ka sheegaya min kitaabihi kitaabkiisa wa huwa samaacu arfacu uruqi taxamul duruuda taxamulka xadiiska lagu qaato waa midda ugu sarraysa wa yuqaalu waxaa laodhanayaa fil adaa'i markaad gudanayso samictu waan maqlay aw samicnaa waanu maqalnay fulaana hebel baanu maqalnay waa sheekh yani fulaanku uma xadaanii wuu ii aw xadaanaa wuu noo sheegay uma ahbaranii wuu ii warramay aw ahbaranaa wuu noo warramay uma ambaanii wuu ii warramay wanabba'anii wuu ii warramay wa ambaanaa wuu noo warramay wanabba'anaa wuu noo warramay waa isku macnee markaad qaadanayso qaabka loo aan loo qaato ko waxaa ka qaababka loo qaato asamaac inaad sheekh ka dhegaysato baa akhrinaya xadiidkii adiguna waad dhegaysanaysaa sheekhu markuu xadiidka sheegayo imaa dushuu ka hayaa dushuu ka akhrinaya ayib ama maahan kitaab uu soo qortay asaguna ayuu ka sheegayaa uruqda lagu qaato xadiidka ayadaa ugu sarraysa inaad sheekha ka dhegaysato baa ugu sarraysa ayib xadiikii marka aad sheekha ka dhegaysatay bad waxaad doonaysaa adiguna inaad sii gudbiso oo marka arday aad u sheegto maxaad ohanaysaa marka markaad ardada u sheegaysa maxaad ohanaysaa waxaad ohanaysaa samictu shaykhii yaquulu kada wa kada ayib ama haddii lagula joogay oo ragga u badnaa samicnaa baad odhanaysaa waxaanu maqalnay waa markii koox la yahay weeye hebel oo markaa saas saas odhanaya waxaa la mid a ah, xadaanii anuu ii sheegay xadaanaa wuu noo sheegay abaranii abaranaa yani uu ii sheegay cidda loo sheegay dad keligaa tahay waa akhbaranii haddii la badan yahayna waa akhbaranaa amba'anii waa haddii keligaa aad tahay oo sheekhu keligaa aad ka maqashay amba'anii wanaba'anina waa la mid wa amba'anaa wanaba'anaa waa isku macne wuu noo warramay weeyaan marka alfaadaaso dhan waxaa lagu gudan karaa marka aad ka maqashay sheekha lafdigiisa aad xadiidka ka maqashay dhammaantood alfaadaasaa la isticmaali karaa naba iyo amba iyo ahbara iyo waa saddexda mafcuul qaata ayay ka mid yihiin waka ara saabiqa naba ahbara xadaa ambaa kadaaka khabara sida marka ibn maalik uu ohanayo yani araa iyo aclama nabaa ambaa ahbara khabara dhammaantood saddex mafcuul bay qaataan ala mafaaciil wlafdu awalu lafdiga hore ayaa asraxu yani markaasi ku caddaan badan fi dalaalati cala asamaaci asraxu asagaa markaa ugu caddaan badan fi dalaalati sunta uu tusinayo cala maqalka lafdiga hore waa kee samictu aw samicnaa lanna sheekhii baa kugu dul akhriyey waad maqashay marka waxaad odhanaysaa samictu samicnaa baad odhanaysaa kaasaa marka ugu saraaxa badan xagga caddaanta marka la eego labo alqira'atu cala shaykh qaabka labaad oo lagu qaato waxaa weeye alqira'atu cala shaykhi sheekhi in lagu dul akhriyo wayusamiiha albacdu qaar ba waxay ku magacaabaan cardan bay ku magacaabaan cardi waa bandhig weeye ayib yowmaidin tucraduuna laa takhfa minkum khaafiya ilah baa yan idiin bandhigaya wey marka cardi waa bandhig lianna alqaari'a qofka akhrinaya yacridu cala shaykhi sheekhu u bandhigaya maa yaqra'uhu waxa uu akhrinayo sheekhu u bandhigaya sawaaun qara'a aalibu binafsihi waxaa isku mid a sawaan mustawin waxaa siman qara'a cala sheekhi sheekha min xifdihi ha ka akhriyo aw kitaabihi kitaabu ka qortay sheekha ha ka akhriyo aw qara'a ama ha akhriyo calayhi ay cala shaykhi hayruhu ardayga cidaan ahayn walxaal huwa ardayguna yasmacu uu maqlayo wasawaan waxaa kaloo siman akaana shaykhu shaykhu ahaaya xaafidan mid qaybsan limaa yuqra'u caleyh wax lagu dul akhrinayo aw amsaka ama ahaaya mid haysta aslahu aw asalkiisa huwa asagu amsaka miduu hayo yani marka ha ahaato aslahu ay asla shaykhi sheekha asirkiis maanaa kitaabkiisii huwa ardaygii aw iqatun iqo oo hayruhu ardaygii hayrkiis ah ayib wa yuqaalu waxaa la odhanayaa marka la gudanayo ardaygii sidaa ku qaatay cardigaa ku qaatay xadiidkii markuu sii gudanayo oo uu sii gudbinayo wuxuu odhanaya qara'tu waan akhriyey aw quri'a waa la akhriyey calaa fulaan hebel baa lagu akhriyey walaal ana asmac ana aan maqlayo anoo dhegaysanaya sheekhayga hebela lagu dul akhriyey walahu waxaa kaloo u bannaan an yucabira inuu ka cabiro bimaa sabaqa wixii soo hormaray oo mina siiqi siiqooyin ah bishari laakiin oo maxay ahayd siiqooyinka in soo hormaray wa amba'anaa iyo xadaanaa iyo ahbaranaa ayuu isticmaali karaa bishari laakiin an yuqayida bilqira'ati waa inuu qiro ku qaydaa laa muطlaqan inuu iطlaaqa maaha naxw xadaanii fulaanu qira'atan calayh hebel laakiin qira'atan calayhi asagoo lagu dul ahrinayo uu ii sheegay bimacnaa xadiidka markuu ii sheegaya asagu iima sheegin oo afka kamuusan akhrin asagu laakiin cid kalea ku dul akhrinaysay ayib marka qira'a calayhi buu ku qaydaya wahal cardu cardigu musaawin mid la siban ma yah lisamaaci maqalka min lafdi sheekhi laga maqlo aw duunahu mase waa ka sokeeya aw fawqahu rutbatan mase daraja ahaan waa ka sarreeya awaalun ay fiiha aqwaalun masaladan aqwaal baa ku sugan arjaxuha kan oo ugu xooga badan waxaa weeye ana samaaca maqalku arfacu asaga ka min alcardi cardigu ka sareeya walaslu fiihi ay fii dalika asalka iyo daliilka arrinkaasna loo daliishanaya waxa wey inuu ka sarreeyo aliqtidaau biاnabiyi sal allah alay slam nebigaa lagu dayanayaa fainahu nebigu calayhi salaatu wasalaam kaana wuxuu ahaa yaqra'u lqur'aana qur'aanka mid akhriya cala naas dadka ku dul ahrinayay wa yucallimuhum sunana axaadiistana waa barayay calayhi salaatu salaam nooca labaad waxaa weeye sheekhii lagu dul ahriyo sheekhii baa lagu dul ahrinaya xadiidkii adiguna waad dhegaysanaysaa caqdi baa la yidhahdaa alqiraa'a cala sheekhna waa la yidhaahdaa ilaa hadda waa la isticmaalaayo sacuudiga iyo waa laga isticmaalaa oo sheekhii waa lagu dul ahrinaya kitaabkii xadiis inuu yahay shardi maaha waxaa lagu dul ahrinayaa kitaabkii yani markaasuu sheekhu ardaygu markuu xoogaa ahriyo ayuu sheekhu markaa harxaya intii ardaygu uu ariyey markuu dhammeeyo harxii ardayga haddana sii bilaabaya meeshii buu ka sii sheekhu haddana harxay wahaakada marka alqira'a cala sheekh baa la yidhahdaa ardadii kalena waa dhegaysanayaan qaarigii marka akhrinayey sheekhiibuu marka u bandhigaya sheekhuna waa dhegaysanaya waxaa marka isku mid ah ninkan ka warinaya sheekha ka warin doona asagoo ha ku dul akhriya sheekhii ama arday kaleo ardadii ka mid aha ah ku dul ahriyo waa isku mid qira cala sheekh baa loo yaqaanaa sheekhu ha qaybsanaado waxaa lagu dul akhrinayo ama ha haysto kitaab ama cid kale ha u hayso oo iqa ah sheekhu kitaabku ma hayo mana xafidsana laakiin arday baa u haya kitaabkii sheekhuna waa fadhiya arday kalea marka akhrinaya waa laba arday midu waa akhrinaya miduna muxuu hayaa asalkii kitaabkii sheekha marka ardayga muxuu samaynaya hadduu qalad sameeyo kaasaa qabanaya ayib marka ama ardaygu isagu ha hayo asalkii ama cid kale sheikha ha u hayso waa isku mid intaasoo dhan waxaa loo yaqaanaa alqiraa'a cala shaykh xadiikaas aad ku qaadatay qira'a cala shaykh oo shaykhio lagu dul akhriyay aad ka maqashay markaad gudanayso oo aad u sheegayso ardaydaadii waxaad odhanaysaa qara'tu aw quria haddaad adigu ahrinayso sheekh ku dul ahrisay qara'tu calaa fulaanin baad odhanaysaa haddii cid kale ay ku dul akhrisay adiguna aad maqlayso waxaad odhanaysaa quria calaa fulaan wa ana asmac xaal aan maqlayo ayaa lagu dul akhriyay baad odhanaysaa waxaa kaloo bannaan inuu ka cabiro ahbaranii xadaanii fulaanun ahbaranii fulaanun amba'anii fulaanun naba'anii fulaanun waa odhan karaa laakiin maxaa ah? ku qaydaa qiraa'atan calayhi leanna maxaa abaranii fulaanun haddii sidaa loo ilaaq maxaa la moodi karaa inuu sheekhu ahrinayey adiguna aad maqlaysay si marka loo kala farqiyo waa inaad raacisaa qiraa'atan calayhi ayb shardigaasaa marka la raacinaya kadib culimmadu waxay soo arooriyeen cardigu sheekha loo bandhigo oo sheekha lagu dul akhriyo iyo sheekhu inuu asagu akhriyo keebaa sarreeya culimmada qaar waxay yidhaahdeen waa isku mid qaar waay yani yani markaas aqwaal baa ku sugan laakiin qowlka ugu raajax badan waxa weeyaan inuu samaacu ka sareeyo kii hore haddaan soo marnay sheekhu markuu akhrinayo iyo marka lagu dul akhrinayo markuu sheekhu akhrinayo ayaa markaasi xoog badan daliil baana arrinka loo hayaa daliilkeedu muxuu yahay inay ka sarrayso nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa sidaas wuxuu ahaa hadyigiisii laga soo gaaray oo nebigu calayhi salatu wasalaam kaana yaqra'u calaa saxaabatihi asagaa qur-aan ku dul akhrin jiray markaasay saxaabadu ka weelayn jireen oo waxyiga laga qori jiray ayib oo laga xifdin jiray kadalika axaadiia wuu u sheegi jiray way qaybi jireen idan yaa isticmaalay asamaac in laga maqlo yani markaa sheekhu inuu akhriyo ardaygana uu dhegaysto nebi maxamed baa laga soo gaara calayhi salaatu wasalaam mar hadday tahay hadyigii nebi maxamed sal alla alay wasalam idan khayru lhadyi hadyi muxamadin sal allah alay marka taasaa sarraysa alqira'atu cala shaykh wayusamiiha albacdu qaar waxay ku magacaabaan cardan lianna alqaariya qofka akhrinaya yacrudu wuu bandhigaya cala shaykhi shaykhi buu u bandhigayaa maa yaqra'u waxa u ahrinayo sawaaun qara'a aalibu aalibku ha akhriyo binafsihi naftiisa cala shaykhi shaykh ha ku dul akhriyo min xifdihina ha ka akhriyo aw kitaabihi kitaabkii yani markaa kitaabkiisa ha ka akhriyo aw qara'a calayhi hayruhu ama hayrkii ha ku dul akhriyo sheekh oo ardayga aan ahayn hayruhu ay hayr aalib walxaal ayaa markaa lagu dul akrinayaa huwa ardaygu yasmacu uu maqlayo haygaa lagu dul arinaya sheekha wasawaan waxaa kaloo sima akaana shaykhu shaykhu ahaya xaafidan mid qaybsan lima yuqra'u calayhi wax lagu dul ahrinayo aw amsaka ahaya mid haysta aslahu asalkiisa huwa yani markaa ardaygii aw iqatun iqo iqadaasoo hayruhu asagaan ahayn wayuqaalu waxaa la odhanaya fi marka la gudanayo xadiidkii sidaa lagu qaatay qara'tu aw quriya calaa fulaan waan ku ahriyey ama waa lagu akhriyey hebel walxaal ana asmac aniguna aan maqlayo walahu ay liaalib ardayga waxaa u bannaan ay yajuusu liaalib an yucabira inuu ka bima sabaqa wixii soo hormaray oo min asiyaqi alfaad ah bisharti an yuqayida laakiin shardigu waxaa weeye inuu ku qaydo bilqira'ati yani markuu yidhahdo akhbaranii qira'atan waa inuu yidhahdaa laa muطlaqan waa inuusan iطlaaqin oo abaranii faqad usan yani markaa ku gaabsan naxw xadaanii fulaanu hebel baa ii sheegay qira'atan calayhi yani markaasi qiro marka lagu dul ahrinay ayuu marka igu sheegay wahal cardu bandhigu musaawin miyuu la simanya lisamaaci maqalka laga maqlo min lafdi shaykhi aw duunahu mase waa aw fowqahu rutbatan mase darajo ahaan wuu ka sarreeya aqwaalun ay fiiha aqwaalun masalada aqwaal baa ku sugan aqwaalku waa mubtade khabarkii lasoo midka ugu miisaanka badan waxa weeye ana samaaca samaacu arfacu inuu ka sarreeyo min aw min alqira'ati cala sheikh walaslu fiihi ay fii dalika arrinkaana asalkeedu iyo daliilkeedu wuxuu yahay aliqtidaau binabiyi sal ala slm nebigaa lagu dayanaya fainahu nebigu calayhi salaatu salaam kaana wuxuu ahaa yaqra'u lqur'aana qur'aanka mid akhriya cala annaas dadka wa yucallimuhum wuxuu bari jiray dadka asunana sunooyinka iyo axaadiidta ayuu bari jiray arrinka saddexaad waxaa weeye alijaazatu waa ijaazo wahiya ijaazadu alidnu waa fasax iyo ogolaansho sheekhu ayaa u fasaxaya ardaygii muxuu fasaxayaa fi riwaayati canhu inuu ka wariyo lafdan buu ugu fasaxayaa oo asagaaba u sheegaya aw kitaabatan ama u qorayaa wahiya ijaazadu anwaacu noocyo weeye waaxid an yujiiza inuu yani markaa u fasaxo u ogolaado sheekhu ardaygiisii muayanan yani markaasi mucayanan cid mucayana an yujiiza inuu ogolaado mucayanan qof mucayan ah bimucayanin kitaab mucayana inuu ogolaado wahuwa kaasna aclaha ka ugu sarreeya wey naxu ajajtuka waxaan ku fasaxay an tarwiya cani inaad iga wariso saxiix albukhaari ayaan ku fasaxay labo alijaazatu limucayanin waa in wax loo ogolaado oo loo fasaxo cid mucayan ah bikayri mucayanin kitaab aan la cayimin naxu waxa kuu ogolaaday riwaayata inaad iga wariso masmuucaati ay alaxaadii alatii samictuhaa axaadiitii aan ka maqlay culimmadayda inaad iga wariso ayaan ku fasaxay aaliatu ta saddexaad waxaa weeye alijaazatu n ogolaansho ligayri mucayanin cidaan mucayan ahayn ayaa waxaa loo fasaxayaa bimucayanin kitaab mucayan ah naxw ajaztu waxaan u fasaxay yani u ijaazeeyey u ogolaaday oo idmay liman adrakanii qof cid alle ciddii isoo haleeshay oo isoo gaadhay riwaayata saxiixi اlbukhaari saxiix اlbukhaari inay iga wariyaan afar alijaazatu ligayri mucayanin waxa weeye in wax loo fasaxo cidaan mucayan ahayn bigayri mucayanin halkaa waxbaa ka dhacsan bimucayanin baa noo qoran lakin waxa weeyaan bigayri mucayan waxaan mucayan ahayn cid aan la cayimin baa wax loo fasaxayaa waxaad u fasaxaysana wax la cayimay maahan naxu ajaztu waxaan u fasaxay liahli zamani dadkaan isku wakhtigannahay waxaan u fasaxay riwaayata masmuucaati inay iga wariyaan wax alla wixii aan maqlay an alijaazatu limacduumin yani waxa weye in wax loo fasaxo loo ogolaado loo idmo cidaan jooginba cidaan jirin tabcan xaaluu raacsan yahay macduumkaasi limawjuudin cid joogta naxw ajastu lifulaanin hebel waxaan u idmay iyo waman cidda yuuladu lahu loo dhali doono bacdu hadda kadib bikada waxaasaan u fasaxay nooca saddexaadoo qaabka saddexaad oo markaasi ka mida siyaqu ataxamul waxaa weeyaan alijaaza uruq taxamul waa alijaaza ijaazadu waxaa weeyaan waa in sheekhu ardayga u fasaxo inuu wax ka wariyo fasaxaasi marka laba nooc noqon karaa inuu qoro sheekhi baa warqa qoray baa wuxuu ku qoray ajastu laka yaa fulaan an tarwiya canii kada wa ayuu qoray ama inuu orah ahaan oogu sheego ku yihahdo yaa fulaan ajastu laka kada wa labadaba bannaan marka lafdan aw kitaabatan haddaba ijaazadii nocyay noqonaysaa midda koowaad waxaa weeyaan waxaa la ijaazaynayo waxaa weeye midda koobaad an yujiiza mucayana bimucayan cid wax ijaazanayso waa cid mucayana waa hebel qofka wax u fasaxayso waxa aad u fasaxaysana waa shay mucayana waa saxiixu lbukhaari hebelow waa ninuu yaqaano weye kitaabka saxiixulbukhaariga iga wari marka cidda wax loo ijaazayey waa cid mucayana shayga la ijaazeeyena waa shay mucayan ah taas waadix weeye ta labaad waxa weeyaan cidda aad wax u ijaazaynayso waa cidaad garanayso waa ardaygaagi laakiin waxaad ijaazaysay shay aad cayintay maahan hebelow waxaan ku ijaazeeyey waa cid mucayana soo maaha wax alle waxaan wariyey ma qaydin maxay yihiin wax waxaan wariyey ma cayina waxay noqonaysaa cid aan la cayimin in wax loo ijaazeeyo laakiin waxaa la ijaazaynaya mucayan ah muxuu noqday cid alla ciddii isoo haleesha oon isku wakti nahay waxaan u fasaxay inay iga wariyaan ciddaa marka miyay cayimanta waa mulaq soo inay iga wariyaan saxiixulbukhaari waa la cayimay soo maaha waa tan afraad waxay noqonaysaa waxaan u fasaxay waxay noqonaysaa in la fasaxo waxaan la cayimin in la fasaxo in loo fasaxo inaan la cayimin waxaan la cayimin labadoo midna ma cayina oo maxay noqonaysaa waxaan u fasaxay ciddaan isku zamanka nahay ma cayinaa ciddaan isku wakhtiga nahay waxaan u fasaxay wax alle wixii aan maqlay inay iga wariyaan marka cidda loo fasaxay lama cayimin waa ahlu zamaan waxaa la ijaazeeyena miyaa la cayimay asaguna maye waa bimasmuucaati kulliha tan ugu dambayse waxaa weeyaan cid aan jooginba in wax loo idmo laakiin shardi waxaa weeye ciddaas aan joogin cid joogtay la socotaa sida maalan hebel baan u fasaxay hebel waxaan u fasaxay hebel waa mucayan soo ma markaasaa wuxuu ku soo cadfay cid aan joogin waman yuuladu lahu waman yuuladu lahu weli looma dhalin marka waxay noqonaysaa ijaazatun limacduumin cid markaasi macduum ah in wa loo ijaazay lakiin shardigeed waa macduumkaasi mawjuud buu la socdaa marka hadda mawjuudku ah lifulaan waa cid mucayana waxa lagu soo cadfayna waa shay markaasi macduuma lagu soo cadfay idan hantaa nooc ayay noqotaa ijaazadu hantaa nooc bay noqotaa alijaazatu ijaazadu wahiya ijaazadu alidnu fasax wey sheekhu ardayga wax u fi riwaayati canhu in wax ka wariyo lafdan buu ugu min jihati lafdi oo oraah ayuu ku odhanaya aw kitaabatan ama qoraal wahiy anwaac noocyo wey o an yujiiza waa inuu idmaa sheekhii muayanan kitaab muayanan ah. arday mucayan ah bimucayanin kitaab yani markaasi la cayimay wahuwa aclaaha kaasaa ugu sarreeya naxwu ajastuka waxaan ku ijaazeeyey an tarwiya canii inaad iga wariso saxiixa albuhaari saxiixa muslimleh ayaan ku ijaazeeyey marka waa ijaazatu mucayan limucayan ta labaad waxa wey alijaazatu limucayanin biayri mucayan cidda wax loo ijaazaynaya waa la cayimay waa fulaan laakiin waxa la ijaazaynaya lama cayimin naxwu ajastuka waxaan ku ijaazeeyey riwaayata masmuucaati wax alla waxaan maqan inaad iga wariso saddex alijaazatu waa idan la idmayo liayri mucayan cidaan la cayimin ba waxaa loo fasaxayaa bimucayanin kitaab la cayimay naxw ajastu waxaan u fasaxay liman adrakanii ciddii isoo haleeshay oo isoo gaadhay riwaayat saxiix albukhaari inay iga wariyaan saxiix ba waxaa loo fasaxayaa biayri muayanin liayri mucayanin biayri mucayan cid markaasi aan la cayimin ayaa waxaa loo fasaxayaa kitaab aan cayinayn naxw ajastu waxaan u fasaxay liahli zamaanii kuwan isku wakhtiga nahay riwaayata masmuucaati inay iga wariyaan wixii aan maqlay marka waa labaduba waa hayr mucayan weeye an alijaazatu limacduum waa in wax loo ijaazeeyo loo fasaxo cid macduum ah tabacan xaaluu raacsan yahay ay taabican limawjuudin wax jooga ayuu raacsan yahay wax joogu raacsan yahay macduumkaasi naxu ajaztu lifulaana hebel baan u jaazay waa mawjuud iyo waman yuuladu lahu kaasna waa macduum marka macduum oo yani mawjuud lagu soo cadfay waman yuuladu lahu iyo cidda loo dhali doono bacdu hadda kadib bikada ayaan markaa u ijaazayey araabic tan afraad waxa weye almunaawalatu nooca afraad waxa weye munaawalo wahiya munaawaladu nowcaan laba nooc weeye ayib munaawaladu yani waxa weeyaan waa in cid wax loo dhiibo wey naawalanii waa ii dhiibay munaawalatan dhiibid marka almunaawalatu munaawalo wey waa dhiibid sheekhiibaa ardaygiisi kitaabka u dhiibaya hebelow ho kitaabka u dhiibay waa munaawala wahiya munaawaladu nabcaan laba nooc weeye munaawaladu laba nooc weeye alawal kan hore waxaa weeye almaqruunatu tii lagu lamaaneeyey bilijaazati idan wahiya ayaduna arfacu anwaac ijaaza ijaazada noocyadeeda ayadaa ugu sarraysa mulaqan xaalay midan midaan la kala qaaday ijaazo oo dhan waxaa ugu sarraysa yani markaasi almaqruunatu bilijaaza ayb wa suuratuhaa suuradeed waxaa weeyaan haddii lagu sawiro an yunaawila shaykhu shaykhu inuu dhiibo aaliba ardaygu u dhiibaya aslahu kitaabkiisiibuu u dhiibaya asalkiis yani kitaabkii asalka ahaa oo hadda loo jeedo kitaabkiisii ayuu u dhiibaya aw farcan wuxuu u dhiibayaa sheekhu ardaygii farac buu u dhiibaya yani kitaab laga qoray asalkaa laga qoray faracaasoo muqaabalan bihi asalkii la qaabilsiiyey bimacnaa la barbar dhigayoo laisku eegay wayaquul lahu an yunaawila waa inuu dhiiba wayaquul lahu kuna yidhaahdaa haadaa kani riwaayatii ay marwiyaatii waa kuwii aan ka wariyey can fulaanin hebel ee farwihi cani anna iga weri taasuu noqonaya wa sharuhu kaa shardigiis waxaa weeye an yubqiya aslahu sheekhu an yubqiya waa inuu baaqi yeelaa sheekhu aslahu kitaabka asalka ah cinda taalibi ardayga agtiisa ardayga waa inuu u dhiibaa caaliyatan ammaan ugu dhiibaa aw hibatan ama siismo waa inuu siiyaa aw tamliikan ama waa inuu mulki siiyaa liyanqula canhu suu markaa ooga soo naqliyo maa fiihi waxa ku sugan ayb aaniyata labaad waxaa weeye almujaradatu can ijaaza waa munaawalo laga dhartiray ijaazo idan lama socdo bian yunaawilahu waa sida inuu sheekhu u dhiibo ardaygii aslahu kitaabka asalka ahaa aw maa shay buu u dhiibayaa qaama istaagay maqaamahu maqaama alasli asalka yani markaasi maqaamkiisa istaagay oo waxaa istaagaya muxuu yahay waa farcan muqaabalan lilasli waa farc la qaabilsiiye muqhtasiran xaalu markaas ku gaabsanayo calaa qowlihi oraahda uu odhanayo haadaa samaacii waa kii aan maqlay wa riwaayatii can fulaan waa hebel wixii aan ka wariyey weeyaan walam yuctabar biha cinda aljumhuur yani markaa tani lama ictibaarin jumhuurta agtooda wa suurat ladaa'i munaawaladii yani markaasi marka la gudanayo suurada lagu gudanayo waxaa weeyaan xadaanii fulaanu ijaazatan ay biijaazatin hebel baa marka ii sheegay ijaazu iigu sheegay aw bimunaawalatin munaawalu iigu sheegay wuu ii dhiibay wakada waxaa la mid a ah, ahbaranii fulaan hebel baa ii warramay ijaazatan buu igu warramay aw munaawalatan buu igu warramay aw naxu dalik nooca afraad waxaa weeyaan waxaa loo yaqaanaa munaawalo munaawaladu waa suurada sheekhu inoo sheegay culimadu inoo sheegeen sheekhuna ardayga wax udhiibo kitaabka u dhiibo kadibna uu yidhahdo iga weri labay marka u qaybsamaysaa labadaas waxaa weeyaan mid marka ijaazo ay la socoto kitaabkiibuu u dhiibay waana ku ijaazeeyey buu yidhi uu isugu daray ayib taas waa middaas weeye kitaabkii asalkii sheekhu uu wariyey ayuu u dhiibey ama farac loo eegay asalkii ayuu dhiibay dhiibey markaasa wuxuu ku odhanayaa kitaabkan waa kitaabkii hebel aan ka wariyey ee iga wariyey anigana ayuu odhanaya taasna waxaa loo yaqaanaa munaawalatun maqruunatun bilijaaza waa munaawalo isku dhiibid ijaazana lagu daro iga wari waa ku fasaxay ayib taa shardigeed marka waxaa weeyaan sheekhu ardayga inuu ku yidhahda kitaabkaasi hay ama caariye ahaan ku hay o ama hibe ahaan iyo qaadaba oo axaadiidtaasi aad iga warinayso ka soo ka naqli ta labaad waxaa weeyaan mid loo yaqaano mujarada cala alijaaza ijaaza lama socoto wuu dhiibay asalkii buu dhiibay sheekhu ardaygii kitaabka asalkaa buu dhiibay ama farac la qaabilsiiyey oo laga saxay farac laga saxay asalkii ayuu sheekhu ardayga u dhiibay kadibna wuxuu odhanayaa haadihi samaacii wa riwaayata an fulaan bas xadii kitaabka aan kuu dhibay waxaa ku qoran axaadiitii sheekhayga aan ka wariyey marka iga wari ma oran taasna maxaa la ohanaya mujaradatun can ijaaza taa dambe jumhuurtu maysan ictibaarin yani tixgelin ma leh haddaba marka lagu gudanayo marka la gudanayo xadiikii sidaa lagu qaatay markayani marka la warinayo maxaa la odhanayaa ardaygii inta kitaabka loo dhiibay iga wari lagu yidhi markuu doonayo inuu ardaydiisii u sheego muxuu odhanayaa hadday tahay tii ijaazadu ay la socotay wuxuu odhanayaa xadaanii fulaanu ijaazatan aw munaawalatan hebel baa ii sheegay ijaazu igu sheegay ama munaawalu igu sheegay waxaa la mid ah ahbaranii ijaazatan aw munaawalatan hebel baa ii warramay ijaazo ama munaawalo igu warramay almunawalatu wahiya nowcaani wey alawal almaqruunatu bilijaazati waa tii lagu lamaaneeyey ijaazo iyo idan wahiya arfacu anwaaci alijaaza ijaaza noocyadeeda waa midda ugu sarraysa mutlaqan xaalay tahay mid la ilaaqay wa suuratuhaa suuratuyani munaawaladu waxaa weeye an yunaawila shaykhu shaykhu inuu u dhiibo aaaliba ardayga aslahu kitaabkii asagu u lahay asalka ahaa aw farcan farca waa inuu dhiibaa farcaasoo muqaabalan bihi la qaabilsiiyey bihi ay bilasli asalkaa la qaabilsiy macnaa laga saxay weeye ayib farca an yunaawila shaykhu aaaliba wayaquulu lahu waa inuu ku yidhaahdaa ardaygu sheekha haada sheekhiibaa ardayga ku odhanaya haada kani riwaayatii ay marwiyaati waa kii aan wariyey can fulana hebel aan ka wariyey ee farwiha cani anna iga wari waa munaawalatun maca alijaaza weeye wa sharuhu kaa shardigiisu waxaa weeye an yubqiya aslahu lanna ardaygii markasta wuu sii warinayaa marka ah an inuu markaasi ku baaqi yeelo shardi waxa weye an yubqiya sheekhu sheekhu waa inuu ku baaqi yeelaa aslahu asalkiisii kitaabka asaguu lahaa cinda aalib ardayga caariyatan caari ammaan ahaan waa inuu ugu dhiibaa aw hibatan sismahaan waa inuu ugu dhiibaa aw tamliikan waa inuu mulku siiyaa liyanqula canhu su marka axaadiidtii oga soo naqliyo markasta uu warinayaba suu oga soo naqliyo waani nooc labaad waxaa weye almujaradatu almunaawalat almujarada waa munaawalo laga dhartiray cala alijaazati idan iyo yani ogolaansho bian yunaawilahu waa inuu u dhiibo sheekhu ardayga aslahu kitaabka asalka ahaa aw maa shay waa inuu dhiibaa qaama istaagay maqaamahu ay maqaama alasli mukhtasirna xaalu marka ku gaabinayo calaa qowlihi orahda uu odhanayuu ku gaabsanayaa haadaa samaacii waa kii aan maqlay wa riwaayatii waa kii aan wariyey can fulan hebel ka wariyey bas waxba ku darimayo walam yuctabar biha lama ictibaarin middan dambe almujarada can ijaaza wasuuraة اlأdaaءi biاlijaaza aw اlmunaawala marka ijaazo tii aan soo marnay ijaazadii aan soo marnay iyo munaawalada labadooda marka xadiidkii aad ku qaadatay munaawalo ama ijaazo aad warinayso waxaad odhanaysaa xadaanii fulaanu wa suuraة اlأdaa'i gudashada suuradeeda qaabka gudashada bilijaazati yani xadiidka ijaazo lagu qaatay marka suurada loo gudanayo aw ilmunaawalati kii markaa lagu qaatay munaawalo suurada loo gudanayo waxaa weeye inuu yidhahdo xadaanii fulaanun hebel baa ii sheegay ijaazatan ay biijaazatin buu igu sheegay aw munaawalatan ay bimunaawalatin munaawalu iigu sheegay wakadaa waxaa la mid ahbaranii fulaan hebel baa ii warramay ijaazatan buu igu warramay aw munaawalatan aw naxwa daalika aw naxwa daalika kaa wax la mid odhanaya ambaanaa iyo kuwii la midkaha alkhaamis ka shanaad waxaa weeyaan almukaatabatu waa mukaatabo mukaatabo maxay tahay isagaa macneeyey wahiya waxa weeye mukaatabadu an yaktuba shaykhu shaykhu wa inuu qoro masmuucahu wix uu maqlay lixaadirin qof joogu u qoraya aw qaa'ilin mid maqan buu u qorayaa bikhaihi ayuu ku qorayaa khadkiisii iyo fartiisii aw biamrihi ama amar buu bixinayaa wuxuu ohanaya hebel u qor wa hiya mukaatabada laba nooc weeye aydan yani noqonay mar labaad ku noqonaynaa maqruunatun mid marka lagu lammaanayey bilijaazati ogolaansho wahiya iyaduna fi sixati xagga sixada iyo walquwati xagga awoodda milmunaawalati bay la mid tahay munaawaladii almaqruunati lagu lamaaneeyey bilijaazati ayay la mid tahay wamujaradatu ta labaad waxa weeye mid laga dhartira can ijaaza wa xukmuhaa taa xukumkeedu waxa weeye xukmu lmunaawalati mujarada munaawala mujarada yani markaa la mid tahay can idni idan iyo ogolaansho laga dhartiray wa suurat ladaa'i suurada markaa lagu gudanaya waxa weeye xadaanii fulaanun hebel aw kataba ilaya fulaan hebel baa ii soo qoray aw naxwu dalika kuwa wax la mid ah qaabka shanaad oo loo taxamulo xadiidka waxaa weeyaan in uu sheekhii u qoro axaadiistii uu ka maqlay sheekhiisii inuu u qoro arday jooga ama arday maqan isagaa u qoraya khadkiisuu ku qoraya ama qof buu oranaya hebeloo u qor hebel ciddaa loo qoraya ama ha joogto ama ha maqnaato haddaba mukaatabadi laba nooc weeyaan mid waxaa la socota ijaaza la socota xagga sixada iyo awooddana waxay la mid tahay tii hadda aan somunaanwalay la mid tahay kitaab buu u qoray qof jooguu dhiibay wuxuu yidhi iga weri ama cid maqan buu markaasi u diray kitaabkii wuxuu ku yidhi iga weri maxaa laodhanaya mukaatabatun maca alijaaza waa eh, qoraal cid kitaab loo qoray ama ha joogto ama ha maqnaato oo marka lasii raaciyay ogolaansho loo ogolaanayo inuu markaa ka wariyo sheekha taas waa nooc marka nooca labaad waxa weeyaan mid laga dhartiray ijaazadii ijaaza lama socoto xukunkeedu wuxuu la mid yahay munaawaladii yani markaasi ijaaza aysan la socon haddaba see lagu gudanaya xadiiaad ku qaatay mukaatabo oo sheekhaada uu kuu soo qoray oo saa kugu soo gaaray markaad ardada u sheegaysa maxaad odhanaysaa waxaad ohanaysaa xadaanii fulaanu mukaatabatan hebel baa ii sheegay qaabkee kugu sheegay miyaad ka maqashay maya mukaatabatn wuu ii qoray aw kataba ilaya fulan aw naxu dalik ayaad odhanaysaa almukaatabatu wahiya waxaa weye an yaktuba shaykhu shaykhu waa inuu qoraa masmuucahu wuxuu uu maqlay waa axaadiistii uu maqlay lixaadirin qof jooga waa inuu qoraa aw qaa'imin qof maqan waa inuu qoraa bikhaihi khadkiisii iyo fartiisii waa inuu ku qoraa aw biamrihi amarkiisa ayib waa inuu ku qoraa oo asagaa odhanaya hebel u qora wahiya mukaatabadu nawcaan laba nooc weeye aydan mar labaad idna aydan noqonay mar labaad maqruunatun mid markaa lagu lamaaneeyey bilijaaزati wahiya iyaduna fi sixati xagga markaa sixada asixitaanka iyo walquwati xagga awoodda milmunaawalati bay la mid tahay munaawaladii almaqruunati bilijaaza ijaaza lagu lamaaneeyey wa mujaradatun weye ta labaad mid laga dhartiray can ijaaza ijaaza laga dhartiray wa xukmuhaa tan dambe xukumkeedu waxa weeye xukmulmunaawala munaawalay la xukum tahay munaawaladii almujarada laga dhartiray can idni fasaxa laga dhartiray wa suuraة اladaai suurada lagu gudanayo siiqada lagu gudanayo xadiidka aad ku qaadatay mukaatabada waxaa weeye xadaanii fulaanu mukaatabatan ay mukaataba hebel baa ii sheegay laakiin mukaataba iigu sheegay aw kataba ilaya fulan hebel baa ii qoray aw naxwu dalik kaa wax lamida ah. ka waxa aliclaama waa ogeysiis wa huwa iclaamku an yaquula shaykhu shaykhu waa inuu yidhaahdaa ina hada alkitaaba kitaabkani min masmuucaatii yani wuxuu ka mid yahay kuwii aan ka maqlay can fulaanin hebel muqhtasiran xaalu ku gaabsanayo calaa daalika arrinkaas tan lixaad waxay noqonaysaa iclaam siyaqa lagu taxamulo xadiidka uruqda lagu taxamulo xadidka waxa ka mid ah iclaam iclaamkuna waxaa weeye inuu markaasi sheekhu yidhaahdo kitaabkani waan maqlay hebel baan ka maqlay bas kitaabkani hebel baan ka maqlay faqad waa ogeysiis alclaamu wahuwa iclaamku an yaquula shaykhu shaykhu waa inuu yidhaahdaa ina hada alkitaaba kitaabkani min masmuucaati wuxuu ka mid yahay kuwii aan ka maqlay can fulaan hebel aan ka maqlay muqhtasun xaalu ku gaabinayo calaa dalika intaas yani laa yujaawizu dalika intaa ma dhaafinayo ijaaza kuma daray wax kale kuma darayo asaabic dariiqada toddobaad waxaa weeye xadiidka lagu taxamulo alwasiyatu wasiyo weeye wahiya wasiyaduna an yuusiya shaykhu shaykhu waa inuu dardaarmaa bikitaabin kitaab waa inuu dardaarmaa cinda mowtihi markuu dhimanaya waa inuu dardaarmaa aw safarihi aw cinda safarihi markuu safraya waa inuu dardaarmaa filadaai marka la gudanaya waxaa la odhanayaa awsaa ilaya fulaanu hebel baa ii dardaarmay aw naxu dalika wax la mida ah la odhanaya awsaa ilaya fulaanu kada wa kada hebel baa waxaasi waxaa ii dardaarmay aw naxu daalika kaa wax la mida ah ayuu odhanaya nooca toddobaad waa wasiyo wasiyadu waa dardaaran weeye dardaaran weeyaan walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waiyaakum an ittaquu llah marka sheekh baa dardaarmaya kitaab ayuu wuxuu odhanaya kitaabka anaa leh kitaabkaasi anaa leh wuxuu dardaarmaya kitaab markuu dhimanaya ama u safrayo wuxuu dardaarmaya hebel hebeloo kitaabkaasaan ku dardaarmay sida xoolaha baa lasugu dardaarmo hebeloo xoolahaasaan ku dardaarmay markaan dhinto xoolaha adaa waan ku dardaarmay saasoo kale ayuu markaa sheekhu kitaabkiisi u dardaarmayaa markuu dhimanayo ama meel uu qabanayo u safrayo haddaba ardaygii loo dardaarmay kitaabka marka uu gudanayo muxuu odhanayaa wuxuu odhanaya awsa ilaya fulaanun kada wakada hebel baa ii dardaarmay waxaasi waxaasu i dardaarmay ama kaa wax la mid ah ayuu odhanaya marka sheekh baa markaas dardaarankaasi bixinaya cid mucayanun u dardaarmaya wax kaloo la socdaa marka ma ay jirto kitaabkaasaan ku dardaarmay buu yidhi aaminka sideed waxa weye alwijaadatu wijaado wey wahiya wijaadadu waxaa weeyaan an yajida inuu helo axadun qof xadiian xadii inuu helo aw kitaaban kitaab inuu helo kitaabkaasoo bikhai shaykhin ku qoran ay maktuuban bikhai shaykhin ku qoran oo lagu qoray sheekh fartiisa sheekhaasu yacrifu uu garanayo wayaquul wuxuu odhanayaa fi ladaai marka uu gudanayo wajadtu waan helay aw qara'tu waan akhriyey bikhai fulaan hebel fartiisi baan akhriyey aw naxwu dalika wax la mid odhanaya ayb wlmarwiyu midka lagu soo wariyey bilwijaadati wijaado lagu soo wariyey min qabiili munqaici munqaica noociisuu ka mid yahay qabiil macna nooc baa hadda loo jeedaa nooca munqaicu soo gudagelaya wayushtarau waxaa la shariyaa lisixati alriwaaya bikullin wayushtarad waxaa loo shardiyaa lisixati riwaaya riwaayadu inay asaxdo bikulli min aliclaami walwasiya mid kasta oo iclaamka iyo wasiyada ka mid a ah riwaayadiisu inay saxiix noqoto waxaa loo shartiya iyo walwijaada an yakuuna inuu yahay maqruunan mid ku lamaan bilijaazati ijaazo cala asaxiixi yani markaa qowlka sixada badan wijaadadu waa min wajada waa wixii la helay weeye tacriifkana waxay noqonaysaa arday inuu helo xadii buu helaya ama kitaab buu helaya kitaabkaasi wuxuu ku qoran yahay sheekh uu garanayo fartiisa ayaa markaa qoray ayib inaad hesho marka helitaanka aad heshay kitaabkan ku qoran yanii sheekh aad taqaano khadkiisa ayaa waxaa loo yaqaanaa wijaada helitaankaas waa min wajada wuu helay weeye kitaabkaa marka aad heshay marka aad aad wax ka warinayso oo aad cid kale aad siinayso waxaad odhanaysaa wajadtu waan helay aw qara'tu bikhati fulaanin ayaad odhanaysaa waxaa haddaba loo shartinayaa wijaadada iyo wasiyada iyo iclaamka saddexduba waxaa loo shardinaya say markaa waxaa lagu warinaya uu sax u noqdo waxaa shardiya dhammaan ijaazo waa inay la socotaa oo cidda wax ogeysiinaysa iclaamka bixinaysa ama cidda wax dardaarmaysa ama cidda la helaya kitaabkooda waa inay fasax u raaciyaan cidda ay wax ogeysiinayaan ama cidda wax u dardaarmayaan ama cidda helaysa kitaabkooda waa inay yidhaahdaan waan idiin fasaxay naga wariya markaasaad marka waxaa kuu bannaan iclaanka sheekh uu bixiyey wuxuu iclaamka sheekhu ku bixiyey iyo wixii uu dardaarmay iyo wixii aad heshay inaad ka wariso iyadoo laakiin wax ijaaza aysan la socon bimujarad iclaan sheekh baa iclaan bixiyey bimujarad wasiya sheekh baa dardaarmay oo cid mucayan wax u dardaarmay bimujarad alwijaada yani markaa ma ansaxayso in marka wax lagu wariyo ma ansaxayso ayib wlwijaalatu wijaaladu wahiya waxaa weeye an yajida inuu helo axadun qof xadiian xadii inuu helo aw kitaaban kitaab inuu helo kitaabkaasoo bikhai shaykhin sheekh hadkiisa ku sugan sheekhaas yacrifu uu garanayo wayaquul wuxuu ohanaya fi ladaai marka uu gudanayo wajadtu waxaan helay aw qara'tu waxaan akhriyey bikhai fulaan baan akhriyey aw naxwi dalik wlmarwiyu midka lagu soo wariyey bilwijaada wijaada lagu soo wariyey min qabiili munqaici ay min nawci munqaici nooca munqaica ayuu ka mid yahay wayushtaradu waxaa loo shardiyaa lisixati riwaaya riwaayadu inay saxiix noqoto bikulli min aliclaami waalwasiyati walwijaada saddexduba waxaa lagu soo wariyo inay sax noqoto waxaa shardi ah an yakuuna waa inuu yahay maqruuna mid lagu lamaanayey bilijaazati idan calaa saxiix qowlka sixada badan aljarxu wtacdiilu hada maxaluh halkana culimadu waxay kaga hadlayaan jarxi iyo tacdiil wax la yidhaahdo ayib jarxigu wuxuu noqonayaa waa in raawigii lagu tilmaamo oo lagu sifeeyo wax keensanaya in riwaayo isla aqbali waayo wasfu raawi bima yaqtadii cadama qabuuli riwaayatihi waa in lagu sifeeyaa yani markaa raawigii wax keensanaya inaan riwaayada isla aqbalin jarxi baa la yidhahdaa oo marka la yidhahda fulanun majruux xadiidkiisii la qaadan mayo cadaaladduna waa cagsi waxay noqonaysaa raawigii in lagu sifeeyo wax keensanaya in la aqbalo riwaayadiisa wasfu raawi bima yaqtadii qabuula riwaayatihi taasay noqonaysaa oo marka la yidhah caadil khalaas xadiiskiisa waad qaadanaysaa yushtaradu waxaa loo shariyaa fi ljaarixi cidda wax jarxinaysa waxaa loo shariyaa walmucadili iyo cidda cid ammaanaysa waxaa loo shariyaa cidda cid markaa dhaleecaynaysa iyo cidda cid ammaanaysa waxaa loo shariyaa ila jarxigu waa durid weeyaan tacdiilkuna waa cid in la ammaano weeye waxaa loo shariyaa alcilmu cilmi baa loo shariyaa qofka saa yeelaya oo markaasi wax jarxinaya wan tacdiilinaya alcilmu waa inuu caalim yahay nin cilmile waa inuu yahay wtaqwa nin ku sifaysan alla ka cabsi waa inuu yahay walwarac xalaal miirad nin ku sifaysan waa inuu yahay wasidqi run mid ku sifaysan waa inuu yahay watajanubi tacasub tacasub mid markaasi ka dheeraanaya waa inuu yahay nin gaar u tacasubaya waa inuusan ahayn wa macrifat asbaabi taskiya waa inuu yahay nin yaqaana asbaabta taskiyada qofka marka la ammaanayo asbaabta markaasi taskiyada waa inuu garanaya wtajriixi wa asbaaba tajriixi jarxiga asbaabtiisa waa inuu yaqaanaa falaa yuqbalaani lama aqbalayo ay aljarxu watacdiil lama aqbalayo ilaa min mutayaqinin qof soo jeeda mooyaane kaasoo caarifin garanaya biasbaabihimaa asbaab aljarxi watacdiil qof garanaya mooyaane qof kale laga aqbali mayo waidaa tacaarada hadday iscaaridaan aljarxu jarxi durid almufasaru la fasiray iyo watacdiilu tacdiil fii raawin waaxidin hal raawi faljarxu jarxigu muqadaman waxaa laga hormarinayaa cala tacdiili tacdiilka qaala alxaafid ibnu xajar wuxuu yidhi qowluhum oraahda ay culimmada odhanayaan ina aljarxa jarxigu laa yuqbalu lama aqbalo ilaa mufasiran xaalu yahay mooyaane mid la fasiroo la caddeeyey huwa fii man ikhtulifa waa cidda laisku khilaafay fii tawhiiqihi tacdiilintiisa iyo wa tajriixihi wax ka sheegitaankiisa oo mina ruwa ruwaadda ka mid ah oo walam yuclam fiihi aan loo ogeyn siwaa qowl imaamin imaam qowlkiis waxaan ka ahayn looma oga imaamkaasoo min a'imat alxadiid ka mid ah ayib oo muxuu yahay inahu matruukun inuu yidhi waa matruuku lxadiid aw daciif aw naxw dalik faina alqowla almaqbuula qowlka la aqbalayo qowluhu imaamka qowlkiisa weeye walaa yuaalabu laga dalbi mayo bitafsiiri dalika arinka inuu fasir laga dalbi mayo cidda wax jarxinaysa iyo cidda wax tacdilinaysa waxaa loo shardinayaa shuruuddaas waa inuu yahay qof cilmi leh jaahil laga aqbali mayo alla ka cabsi waa inuu leeyahay qofaan alla ka cabsi lahayn laga aqbali mayo waa inuu yahay qof waricah xalaal miirad ah qofaan markaa xalaal miiranayn laga aqbali mayo waa inuu yahay qof runlow ah kaadib laga aqbali mayo qof mutacasib ah oo cid gaar u tacasubaya laga aqbali mayo qofku waa inuu yahay qof aan tacasubaynin ayib ciddaa markaas wax jarinaysa wax tacdilinaysa mujarixu waa inuu yaqaanaa asbaab tajriix ninka wax tacdilinaya waa inuu yaqaanaa asbaabta taskiyada waa inuu yaqaanaa ayib waa inuu garanaya asbaab eh, tajriix waa garana falaa yuqbalu ila min mutayaqinin cidda jarxiga laga aqbalaya iyo tacdiilka waxaa weeye cid soo jeeda oo garanaysa asbaabtooda waxaa saa loo leeyahay asbaabta waa garanaya qaar baa wax jarxiyey oo markii la weydiiyey maxaa ku jarxiseen sababku muxuu yahay asbaab bay sheegeen aan wax lagu jarxin sida qaarkoodba waxaa la yidhi hebel maxaa ku jarxisay markaase wuxuu yidhi waxaan arkaa isagoo faras yar saara ma arkay buu yidhi oo cayrinaya sawaadex maha mid kale ba waxa hebel maxaa u jarxisay wuxuu yidhi xamaad ibnu salama ayaa lagu sheegay xamaad ibnu salama ayaa agtiisa lagu soo qaaday ninkaas markaasaa xamaad candhuuf buu tufay marka maadaama xamadow candhuuf tufay ninkaas inuusan ku kalsoonayn baa laga qaadanaya sawaadex maaha marka waxaa noocaasoo kale ah wax wax lagu jarxiya maaha marka waa inuu yahay qofku wax jarxinaya asbaabta jarxiga waa inuu garanaya jarxi maxaa keena taskiye maxaa keena waa inuu yaqaanaa haddaba raawigii hadday isku caaridaan jarx iyo tacdiil waa la jarxiyey oo maala waxa la yidhi waa kadaab waa faasiq waa mutaham bilkadib waa sayi lxifdi waa jarxi waa la fasiray sababuljarxiga waa la sheegay jarxiga mufasarka ah iyo waxaa iscaariday tadiil tadiil baa ku sugan waa la tadiiliyey jarxina waa ku sugan yahay jarxiga laakiin waxaa u raaca waa la tafsiirayey waa la fasirayo waa la caddeeyey haddaba waxaa la hormarinaya jarxiga ayaa la hormarinaya lanna insaanku asal waa cadaalad inta laga helayo wax ka naqliya mar haddii la helay wax ka naqliya oo jarxi mufasara la helay haddaba qofkan jarxinaya cindahu ziyaadatu cilmin cilmi dheeraadu hayaa idan jarxigiisa mufasarka la qaadanaya jarxiga mufasarkaa ayaa la qaadanaya maadaama cilmi dheeraada uu la yimid ayib xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi marka ay leeyihiin ina aljarxa laa yuqbal ila mufasaran jarxigu waa in la tafsiiraa waa in la macneeyaa hebel waa majruux waxaa lagu odhanayaa maxaa lagu jarxiyey bal hadda sheeg sawaljarxigu muxuu yahay marka mufasal waa inuu yahay oraahdaa ay culimmadu odhanayaan waxaa weeye cid laisku hayo ma majruux baa mase waa majruux maaha waa iqo ciddaas weeye cidda la dalbanayo in la fasiro tajriixiisa cid laisku hayo yani ma dhaawacan yahay oo majarxi baa ku sugan mase tacdiil baa ku sugan midka laisku hayo weeyaan tajriixiisa tacdiilkiisa laakiin cid aan aqoonba loo lahayn oo yacni imaam jarxiyey mooyaane wax kale looma oga wax tacdiila looma oga jarxi mooyaane wax kale looma oga imaamkaa tacdiiliyey imaamkaa jarxiyey qowlkiisaa la qaadanaya marka laba masala ka soo baxaya haddii ay ku sugan yihiin raawigii jarxi iyo tacdiil waa la isku hayaa jarxigii laakiin waa fasiranya keebaa markaa la aan xaalkiisaba la ogeyn baa imaam a'immada ka mida jarxiyey sawaadix maaha xaalka noocaasa maxay noqonaysa markaasi in la qaato jarxigiisa khalaas mar hadna waxba loo ogeyn yacnii walow jarxigaa mufasar buyuusan noqon lianna jarxiga mufasar waxaan shardinaynaa marka tacdiilu ka hor yimaado laakiin haddii aan lahaynba jarxiga wax ka hor yimaada maxaa la odhanayaa wain lam yakun mufasaran waa la qaadanayaa wuxuu sheekhu yii raximah waidaa tacaarada hadday iscaaridaan aljarxu almufasar jarxigii la fasiray iyo watacdiilu tacdiil fii raawin raawin hadday isku caaridaan waaxidin oo keliya faljarxu jarxigii muqadaman waxaa laga hormarinaya cala tacdiili tacdiilkii qaala alxaafid ibnu xajar raximah wuxuu yidhi qowluhum culimmada orahday odhanayaan ina aljarxa jarxigii laa yuqbalu lama aqbalay ilaa mufasiran xaalu yahay mooyaane huwa fii man waa cid arrinkaas fii man buu ku saabsan yahay ikhtulifa laisku khilaafa fii tawhiiqihi wa min arwaati adde xaaluu ka mid yahay cid laisku hayo ma iqa mase waa majruux weeye cidda markaa la odhanayo jarxigaysa waa in la fasiraa wa amaa man juhila cidda jaahil laga yahay walam yuclam fiihi loomana oga siwaa qowli imaamin imaam qowlkiis imaamkaasoo min a'imat alxadiid ka mida oo muxuu yahay qowlkaasi inahu matruukun waa matruuk buu yidhi sababtarkigi ma sheegin ma fasirin jarxigaas waa jarxi yani mujmal ayaa loo yaqaanaa jarxun mujmal baa la yidhaahdaa ma fasirin aw daciifun ama waa daciif sabab dacfiga ma sheegin aw naxwu dalik aw naxwuhu kaa wax la marka nin jaahil laga yahay oo xaalkiisa aan la ogeyn ayuu imaam wuxuu ka yidhi aimada xadiiska ka waa matruuk iyo waa daciif marka sababatarkiina ma sheegin sabab dacfina ma sheegin waa jarx mufasara maaha faina alqowla almaqbuula qowlka la aqbalayo qowluhu imaamka qowlkiisa weeye oo la odhan mayo fasir noo fasir maa sababu tarkihi maxay maxaa loo weydiin waaya marka tafsiirkaas anna waxaan loo haynba tacdiil baan loo hayn ka hor yimaada idan waa la socodsiinaya walaa yuaalabu laga dalbi mayo bitafsiiri dalika arrinkaa inuu fasiro laga dalbi mayo lakiin goormaan ka dalbi lahayn hadduu iska odhan lahaa matruukun ow daciifu iska odhan lahaa ninkii marka la tacdiiliyey intaa ma lagaga hari lahaa waa maya waxaa la odhan lahaa fasir jarxaka tafsiiri laana ninkani tacdiil baa loo hayaa cid marka la ammaanayo la taskiyeynayo ama la jarxinayo taskiyadu maraatib bay leedahay way kala sarraysaa jarxiguna wuu kala sarreeyaa say haddaba u kala sarreeyaa qad jacala sakhaawiyu sakhaawi wuxuu ka dhigay fii sharxi alfiya sharxa kitaabkiisa alfiyada kitaabka alfiyat alciraaqi sharxa uu ku fatxulmuqiidka la yidhaahdo wuxuu ka yeelay washaykh akram asindi iyo sheekha akram asindi la yidhaahdo fii imcaani nadar bixarxi sharxi nukhbat alfikr kitaabkiisa imcaan nadar sharxi nukhbat alfikr yani wuxuu sharxayaa nushatu nadarkii buu sharxayaa nushatu nadarkuna waa sharxi nukhbaha marka akram asindi kitaabkiisa imcaan nadarka la yidhaahdo oo nushada uu ku sharxayo isna wuxuu ku yidhi afwan qad jacala sakhaawiyu sakhaawi wuxuu ka yeelay fii sharxi alalfiyati washayku akram asindi fii imcaani nadar bixarxi sharxi nukhbat alfikr waxay ka yeeleen labadaa sheekh likulli min alfaadi aljarxi waatacdiil mid kastoo ka mid a ah alfaadda jarxiga waxay ka yeeleen sita maraatiba lix martabo iyo lix darajay ka yeeleen wahiya maraatibtuna kamaa yelii waa sida markaasi ay kamaa yatii waa sida imaanaysa weeyaan ama kamaa yeli waa sida markaa ina soo xigta weeyaan oo soo socota maraatib tacdiil tacdiilka maraatibtiisa iyo darajaadkiisa aluulaa midda kood waxa weeye wahiya aclaaha midda ugu sarraysa waxa weye alwasfu in lagu tilmaamo raawigii bimaa dalla wax tusinaya cala almubaalaqati xeeldheeraan aw cubira canhu waa in laga cabiraa wasfiga markaasi lagu tacdilinayo biafcal waa in laga cabiraa naxw fulaanun awhaqu nnaas hebel dadka ugu iqa badan aw ahbatu nnaas dadka ugu dabdi badan aw ilayhi lmuntahaa fi dabdi asaguu ku dhammaado ku intihooday dabdigu iyo xifdigu aw laa acrifu lahu nadiiran cid lamida u garan mayo aw naxu daali aclaa martaba oo qof lagu ammaano taas weeyaan ta ugu sarraysa waa taas weeye culimada qaar waxay waxaa ka sarraysaa in la waa saxaabi fulaanun saxaabiyun khalaas waa aclaa martaba weeye lanna saxaabadu waa cuduul taa marka laga yimaado ayaa markaas wixii dambe waxay u kala sarreeyaan sidan tana ugu sarraysa marka raawi haddii la yidhahdo waa awhaqu nnaas waa dadka ugu iqada badan ahbat nnaas ilayhi lmuntaha fi dabdi laa acrifu lahu nadiiran haddaad aragto waa aclaa martaba oo qof lagu ammaano weeyaan kugu filan marka taas aluula wahiya aclaaha alwasfu weeye in markaa lagu tilmaamo bimaa dalla waxay tusiye cala mubaalaqati ku xeeldheeraansho aw cubira canhu waa in laga cabiraa lafdiga lagu ammaanayo biafcal waa ism tafdiil weeye naxwu fulaanu awsaqu nnaas aw ahbatu nnaas aw ilayhi lmuntaha fi dabdi aw laa acrifu lahu nadiiran aw naxu dalik uma aaniyatu ta labaad waxaa weeyaan naxwu fulaanun laa yus'al canhu waxaa ku xigta in laga yidhahdo raawiga marka la ammaanayo fulaanun hebel laa yus'alu canhu lismaba weydiiyaba nin baa lagu weydiye hebel ka warran markaasa waxaat hebel isma weydiiyo khalaas waa tacdiil martabadii labaad weeye uma aaalia ta saddexaad waxaa weeye wahiya maa tuukida waa midka lagu tawkiidiyey bisifatin sifo oo ka mida ah min asifaati daalati sifaatka tusinayay xuja aw sabtun daabi aw naxw dalik wa akar maa wujida waxaa ugu badanoo la helay min dalika takraarkaasi waxa weye qowl ibnu uyayna sufyaan ibnu cuyayna orahdiisii uu yidhi xadaanaa camar ibnu diinaar wa kaana iqatan iqatan iqatan iqatan ilaa an qaalaha tic maraat ilaa sagaal goor ayuu markaa yidhi culimada waxay yidhaahdeen yani neefta ku istaagtay markaasuu joojiyey sii wadi lahaa iqatun haakada almuhim marka almartaba aali maxaa imaanaya waxaa imaanaya almartaba aثaaliثa yani alfaada laisku tawkiidiyey iqatun iqa habtun xuja eh, iqatun daabit ayaa marka waxay imaanayaan almartaba aثaaliثa inta la arkay takraarkaasna waxaa ugu badan qowlkaas yani markaas sufyaan ibnu cuyayna isagoo sheekhiisii camar ibnu dinaar tilmaamaya wuxuu yidhi wa kaana iqatan iqatan iqatan ilaa sagaal goor buu ku soo celiyey uma araabicatu tan afraad wahiya iyaduna maa cubira canhu waa midka laga cabiray xaggiisa bisiiqatin siiqa laga cabiray siiqadaasoo daalatin tusinaysa cala tawiiqi tadiil tusinaysa in la tacdiilinayo oo cadaalad marka loo nisbaynayo min ayri tawkiidin xaaluu ka maran yahay tawkiid lama tawkiidin naxwu iqatun aw habtun aw xujatun aw naxwuhu tii ka horrays maxay ahayd takraar baa ku jiray tan laakiin takraarkii baa laga reeba wlxujau xujo aqwa asaga ka xog badan min aabti abti iyo xuja ninka leeya fulanun xuja iyo fulanun abtun waxaa ka sareeya xujaa saraysa fulanun xuja ka sarreeya uma alkhaamisatu martabada shanaad waxaa weeye naxw fulaanun saduuq waa run badane aw ma'muun ay saaxibu amaan waa nin markaa ammaano u saaxiiba aw laysa bihi basun wax dhiba kuma sugna aw laa basa bihi basi kuma sugna cinda hayr ibn maciin xaal ay ku sugantay ibn maciin hayrkiis agtiisa ibn maciin asagu laa ba'sa bihi wax kaloo asagu u yaqaana oo arki doonnaay lakiin culimmada kale almartaba alkhamisa imaanayaan almartaba alkhamisa ayay imaanaysaa laa ba'sa bihi qaala albadri ibnu jamaaca sheekhaasi wuxuu yidhi fii mukhtasarihi kitaabkiisa mukhtasarkaa oo muqadimada uu ku yani ikhtisaariyey qaala ibnu maciin ibnu maciin wuxuu yidhi idaa qultu haddaan idhaahdo fi raawi raawi haddaan ka idhaahdo aw laysa bihi basun ama aan dhaho laysa bihi basun fahuwa iqatun kaasi waa iqo marka asagu ibnu maciin laa ba'sa bihi waxay la martabo tahay almartaba alraabica iqatun habtun xujatun ayay la martabo tahay kale laakiin maxay noqonaysaa almartaba alkhamisa taa marka wanaasaa u ogaataa uma asaadisatu ta lixaad wahiya ta lixaad shay weeye ashcara ku dareensiiyey bilqurbi in dhowaansho ayuu ku dareensiiyey in loo dhow yahay min atajriixi taciif la taciifinayo raawigii wahiya martabadan huwa inoo qorna wax badan ay ku fiicanta wahiya wahiya martabadani adna almaraatibi maraatibta waa midda ugu dhowaanshaha badan adna almaraatibi maraatibta waa midda ugu hoosaynta badan weeye naxw fulaanun laysa bibaciidin can asawaab ayaa la odhanaya hebel saxda kama foga weligii saxda kama fogaado aw shaykhun hebel waa sheekh wada sheekh ammaan bayba noo tahay soo maha marka waa meesha ugu hoosaysa weeye aw yuctabaru bihi xadiidkiisa waa la ictibaariyaa bimacnaa shaahid baa loo soo qaataa in wax kale marka lagu xoojiyo makhraati ahaan baa loo soo qaataa yuctabaru bihi aw shaykhun wasat waa sheekh dhexdhexaad aw rawaa canhu naas dadku way ka wariyaan aw saalixuadii yani waa saalixulxadii xadiidkiisu waa wanaagsan yahay qaarkood waxay ka dhigayaan almartaba alkhaamisa ayay geynayaan oo saduuqun iyo ayay markaa kala martaba dhigayaan saalixuadii oo yuktab xadiiu xadiikiisa waa la qoraya si markaa loogu ego kuwa kale axaadiitooda aw muqaarib alxadii xadiikiisu uu dhow yahay liaxaadii iqaat nimanka iqaadka axaadiitooda ay soo wariyaan ayuu u dhow yahay adiikooda yani xadiikani marka muqaaribxadiikana waxay kala martaba dhigayaan tii bay ka dhigayaan qaarkood aw suwaylixun waa saalix yar weeye aw saduuqun in sha allah waa run badane in sha allah saduuqun haddii la ilaaqo waa almartaba alkhaamisa waa naga soo marnay laakiin in sha allah marka lagu daro waxay noqonaysa almartaba saadisa aw arjuu anlaa ba'sa bih ay arjuu waxaan rajaynayaa anlaa ba'sa bih ay annahu laa ba'sa bih inaan wax dhiba ku sugnay aw naxwu dalika qaala sakhaawiyu sakhaawi wuxuu yidhi uma ina alxukma xukumka la xukumaya fii ahli hadihi almaraatib maraatibtan aan soo marnay xukumka la siinayo waxa weeye alixtijaaju in la xujaysto biahli arbaci اlwal afartan hore in la xujaysto xadiidkay soo wariyaan oo minha ka mida maraatibta maxay yihiin tii ugu horraysay ahayd awaqu الnaas iyo tii ku xigtoo iqatun iqatun iyo tii labaadoo ahayd laa yus'alu canhu iyo tii saddexaadoo ahayd iqatun iqa iyo tii afraadoo ahayd iqatun aw sabtun afartaas sakhaawi wuxuu yidhi waa la xujaysanayaa xadiidkay soo wariyaan waa la xujaysanayaa wuxuu noqonayaa saxiixun lidaatihi buu noqonayaa wa ama alatii bacdaha midda ka dambaysa waa almartaba alkhaamisa weeyaane fainahu laa yuxtaju la xujaysan mayo biaxadin min ahlihaa qof ka mida kuwa n markaa lagu sifeeye sifaatkaasi lama xujaysanayo walaakin yuktab xadiiu xadiidkiisa ayaa la qorayaa wayukhtabaru waan la ikhtibaarayaayoo waa la jirabaya waa la eegaya yani xadiikiisu sida uu yahay iska qaadan mayo cala ilaaq waa la eegaya marka la eego waxaa ka soo baxaya in la aqbalo iyo inaan la aqbalin laakiin kuwii hore xadiikooda lama ikhtibaaraynin waa la iska qaadanayin somadxma wa ama saadisata lixaad falxukmu fii ahliha xukumka la xukumayo ahalkooda ahalka u saxiiba martaba saadisa duuna xukmi ahli alatii qablaha waxay ka sokayaan xukumka ahli latii qablahaa tii ka horeysay oo almartaba alkhaamise ahayd ahalkeeda xukumkii la siiyey way ka hoosaysaa wabacduhum qaar culimmada ka mid ah wa bacduhum qaarkoodna oo yani markaa raggii lagu sifeeyey oo la dhigay martabadii shanaad yuktab xadiiu xadiikiisa waa la qorayaa maxaa loo qorayaa lilictibaari ay lilistishhaad shaahid ahaan baa loo qoraya in waxka lagu xoojiyo duuna ikhtibaari dabdihim ayagoo markaa xifdigoodii aan la imtixaamaynin maxaan loo imtixaamayn liwuduuxi amrihim arrinkoodaaba iska cad fiihi fi dabdi dabdiga meeshii ka joogaan waa iska cadda marba haddii la yidhi maalan fulaanu laysa bibaciidi can asawaab iyo shaykhun iyo yuctabaru bihi iyo shaykhun wasat dabdigoodu inuu markaa uusan taam ahayn waa la garanaya marka maraatibtaas lixda ah ayuunbaa markaa qof lagu yani taskiyayaa ruwaadoo dhan xadiiska soo wariyey oo markaa la taskiyeeyey lixdaa boos midun bay gelayaan afartaa hore marka hadal ma leh labadaa dambe ayuuba markaasi xoogaa wax ku sugan yihiin waana sida imaamu sakhaawi uu noo sheegay afarta hore xukumkoodu waxaa weeyaan in la xujaysto midda shanaadna lama xujaysanayo laakiin waa la qorayaa xadiidkiisa waana la ikhtibaarayaa marka la ikhtibaaroo markaasi fiqaadka loo eego xadiidkoodii hadduu markaa mukhaalif noqdona waa la isaga tegaya hadduu waafaqana markaasi waa la qaadanayaa ikhtibaarkaasa markaa xukunka la siinayo ayuu ka soo baxaya martabada lixaad oo ugu dambaysana yani agga martaba ahaan way ka hooseeyaan almartaba alkhamisa way ka hooseeyaan raggii martaba alkhamisa waa ka hooseeyaan xadiikooda waxaa loo qoraya ictibaar ictibaarku waxaa weeye in xadiidka lagu xoojiyo ayuun loo qoraya oo markaasi wuxuu noqonayaa xasanu lighayrihi ayuu markaa noqonaya laakiin dabdigooda lama ikhtibaarayo ayb qaala badr ibnu jamaaca wuxuu yidhi fii mukhtasarihi qaala ibnu maciin ida qultu haddaan dhaho fi raawi laa ba'sa bihi aw laysa bihi ba'sun fahuwa iqatun kaa iqa wey wa haada arrinkaasna yani qowlkaasna khabarun waa war oo minhu min ibnu maciin xaggiisa ka ahaaday can nafsi nafsi uu ka warramayo wanaxwu kaa la mida ayaa wuxuu ku sugnaaday fii muqadamati ibnu salax buu ku sugnaaday hadalka hadal la mida ayaa waxaa ku sugan muqadamati ibnu salax uma saadisato lixaad wahiya maa mid weeyaan ashcara dareensiiyey bilqurbi dhowaansho loo dhow yahay min atajriix tadciif loo dhow yahay wa huwa ama wahiya martabadani adna almaraati maraatibta midda ugu hoosaysa weeye naxw fulaanu laysa bibaciidin can asawaab hebel sawaab saxda kama foga aw shaykhun shaykh weeye aw yuctabaru bih ee yustashhadu bihi xadiidkii shaahid baa loo soo qaataa in wax kale lagu xoojiyo aw shaykhun wasat waa shaykh dadkii baa ka wariyey aw saalixuxadii xadiidkiisu waa wanaagsan yahay waanaga sheegnay martabada shanaad qaar baa geynaya aw yuktab xadiiu xadiikiisa waa la qorayaa aw muqaaribalxadiii xadiikiisu uu dhow yahay yuu dhow yahay liaxaadii iqaat buu dhow yahay martabada khaamisay qaar geynayaan midka sidan lagu sifeeyo aw suwaylixun waa saalix yar weeye waa tashiiru saalix aw saduuqun waa run badan insha allah marka lagu daro haddii laakiin rajaynayaa laa basa bihi ay anahu laa ba'sa bih inaan wax dhiba ku sugnayn aw naxwu dalik qaala sakhaawiyu sakhawi wuxuu yidhi uma ina alxukma xukm la xukumayo fii ahli hadihi almaraatib maraatibtan ahalkooda xukumka la siinayo waxaa weeye alixtijaaju xujaysi biahli alarbaci aluwal afartii hore in markaasi ahalkooda la xujaysto xadiidka ay soo wariyaan oo minhaa ka mida maraatibta wa ama alatii bacdaha midda ka dambaysa afarta hore baxadin min ahliha mid ka mida ahalka martabada khaamisada lama xujaysto walakin yuktab xadiiu xadiikiisi waa la qoraya wa yukhtabaru waana markaasi ikhtibaar baa markaa laga qaadaya wa ama saadisata lixaad faalxukmu fii ahliha xukumka la xukumayo ahalkeeda duuna xukmi ahli alatii qablaha waxay ka sokeeyaan xukumkii tii ka horaysay ahalkeedii xukumkoodii way ka sokaysaa wa bacduhum culamada qaar ka mida martaba saadisa kuwa ku sugan qaarkood yuktab xadiiu xadiikiisa waa la qoraya lilictibaari istishhaad ayaa loo qoraya oo kuwa kalea loo eegaya si markaa loogu xoojiyo duuna ikhtibaari dabdin ayagoo markaasi aan markaasi la ikhtibaaraynin oon la imtixaamaynin xifdigooda limaada liwuduuxi amrihim arrinkooda iska cad oo fiihi dabdiga ah ku saabsan dabdigooda inuusan xoog lahayn way ka muuqataa waxa lagu sifeeyey bay ka muuqataa maraatib uljarxi jarxiga mar haddaan garanay tacdiilkiisi amaanto inay maraatib leedahay jarxigu iyo duritaankuna maraatib buu leh alula midda ugu horaysa waxaa weye wahiya iyaduna aswauha tan ugu xun weeyaane waxa weeyaan maa dalla wuxuu tusiyaa cala almubaalaqati ku xeeldheeraansho naxwu fulaanun akdabu nnaasi fulaan akdabu nnaas weeye dadka ugu been badan aw ilayhi lmuntaha fi lkadib ama been baa ku dhammaatay aw huwa ruknu lkadib beenta ayuu tiir u yahayba beentaaba ku tiirsan aw macdinuhu waa beentii booskeedii weeye waa meesha ka soo baxaysay beentu aw naxu daalik kaa wax la mid ah marka waa meesha ugu sarraysa weeyaan haddii awsaafta lagu sifeeyo akdabu nnaas ilayhi lmuntaha fi lkadib ruknu lkadib macdinu lkadib macdinku waa makaanka weeye beentu meeshai ka soo baxaysay makaankeediiba hebel waa meesha ugu darnayd weeye uma aaniyatu ta labaad waxaa martabada labaad oo jarxiga marka ka ah maraatibtiisa maa duuna dalika taa mid ka sokaysa taa way ka sokaysaa wain istamalad haba koobsato cala almubaalaqati ku xildheeraansho naxw fulaanun halka nun baa ka dhacsan fulaanun dajaal hebel waa been badane aw kadaab waa la mid aw wadaac waa la mid waa mid xadiiska aad u dajiya weeyaan oo aad u been abuurta nabiga ugu been abuurta calayhi salatu dejiya ow yakdibu been buu sheegaana waa la mid intaasna waa martabada labaad bay noqonayaan uma aaliata saddexaad waxaa weeye almartaba saadisa naxwu fulaan muttahaman bilkadib fulaan muttaham bilkadib oo kale weeye hebel been baa lagu tuhmaysta aw alwadci muttaham bilwadci wadci baa lagu tuhmaysta aw yasriq alxadii xadiidku xalaa yasriq alxadiid waxaa loo isticmaalaa inuu sheegto ciduusan waxba ka maqlan inu wax ka maqlay cid buu wax ka warinayaa cidda uu ka warinayana waxba kama maqal waxaa loo yaqaanaa fulaanu yasriqu alxadii baa markaa la odhanaya xadiidkuu xadaa aw saaqiun ay saaqit riwaaya hebel riwaayadiisu way dhacsantahay saaqit riwaaya aw matruukun waa mid laga tegey aw haalikun waa halaagsamay aw daahib alxadii xadiidkiisu waa laga tegey waa miduu tegey xadiidkiisi baa tegey bimacnaa ninkaasi waa laga tegayoo waxba lagu falimayo yani daahib alxadii baa la odhanaya xadiikiisibaa tegey bimacnaa waba laga soo qaadi mayo xadiikiis waba lagu fali mayo hadduu kun xadii wariyo waba laga soo qaadi mayo aw tarakuu waa isaga tageen aw laa yuctabaru bihi ay laa yustashhadu bihi shaahid looma soo qaato in wax lagu xoojisto aw laysa biiqatin iqa maaha aw naxu daalika iyo kuwa wax lamid ah kuwaasna waa martabada saddexaad bay imaanayaan uma araabicatu midda afraad waxaa weeye naxu fulaan rudda xadiiuhu hebel xadiikiisi waa la radiyey aw marduudulxadii xadiikiisi waa la radiyey aw daciifun jiddan aad buu daciif u yahay ow waahin waahin bmacna waahin waa daciif weeye bimaratin hal mar buu daciif yahay bimacnaa laskuma khilaafsanaa calaa qowlin waaxid yani calaa qowlin waaxid bay culimmadu ka leeyihiin inuu ninkaas uu yahay waahi alxadiid marka waahin bimara ay daciifun qowlan waaxid ay la khtilaafa fiihi laskuma haya kaasi culimadu hal qowl bay ka leeyihiin marka waxa lagu ohanaya waahin bimara hal mar ayuu markaa wuxuu yahay mid aciif ah waahinkuna waa aciifka wey aw araxuuhu ama way tuureen aw laa yuktab xadiiu xadiikiisa lama qoro maxaan loo qoraynin lilistishhaad in markaasi shaahid iyo makhraati laga dhigto wax ka lagu xoojiyo looma qoro xadiikiisa aw laa taxilu riwaayatu canhu ma bannaan in wax laga wariyo kaas xalaal maha in wax laga wariyo aw laysa bishayin kaasi waxba maahan shayna maahan cinda hayr maciin xaalay tahay mid ku sugan ibn maciin hayrkii agtiisa qaala sakhaawiyu sakhaawi wuxuu yidhi fii sharxi alfiya alfiyat alciraaqi sharxeeda wuxuu ku yidhi qaala ibnu qataan ibnu qataan wuxuu yidhi ina bna maciin sheekha ibnu maciin la yidhaahdo idaa qaala hadduu yidhaahdo fi raawi raawiga hadduu ka yidhaahdo laysa bishayin hadduu yidhaahdo yuriiddu wuxuu u jeedaa ana axaadiiahu qaliila way yar tahay ayuu u jeedaa wanaxwuhu kaas wax la midana kaainun wuxuu ku sugan yahay fii muqadimati alfatxi fatxilbaariga muqadimadiisa yahay hadyusaari fi muqadima saxiix اlbukhaari eh, taasna waxay noqonaysaa martabada hanaad bay noqonaysaa martabada hanaad ayay noqonaysaa fulan xadiikiisa waa la radiyey waa marduud اlxadiiث waa daciifu jiddan waahin bimara طaraxuuhu waa la tuuray lagu noqon mayo waa la tuuray xadiikiisa la qori mayo in wax laga wariya xalaal maahan waxbana maahan laysa bishay ibnu maciin asagu laakiin wuxuu u jeedaa laysa bishayin xadii buu ujeedaa qaliiluxadii ayuu ujeedaa waa nagii soo marnay laysa bihi basun waa nagii soo marnay inuu ujeedo asagu iqatun inuu ujeedo marka waa istilaaxaad khaas ah istilaaxaadkaasi si gaara ayaa iyaga yani loo qaybaya caam laga dhigi mayo marka imaam sakaawi raximah اllah ayaa markaa tilmaamay ibnu maciin asagu hadduu yidhaahdo raawiga hadduu ka yihahdo laysa bishay wuxuu ujeedaa axaadiitiisu way yar tahay yani arrinkaas wax la midana waxay ku sugan tahay muqadimata saxiix lbukhari bay ku sugan tahay uma alkhaamisatu yani tan shanaad martabada shanaad waxa weye naxw fulaan laa yuxtaju bihi hebel lama xujaysto aw dacafuuhu way daciifiyeen aw mudarib alxadii xadiikiisi baa iska hor yimid mudarib waa iska horyimid waa isgaraacay ayib wuxuu warinaya wax markaa iska hor imaanaya aw daciifun waa daciif hebel waa daciif aw lahu maa yunkar wax la inkiro oo la diido ayuu leeyahay aw lahu manaakiir manaakiir buu leehay aw munkar xadii yani xadiikiisu waa munkar cinda hayr اlbukhaari laakiin xaalay ku sugan tahay bukhaari yani hayrkii agtiisa xaalay ku sugan tahay oo munkarulxadii asagu wax kalu u yaqaanaa culamada inoo sheegaya qaala alxaafid ahabi shamsudiin adahabi wuxuu yidhi fi miizan miizan اlictidaal waa kitab magaciisa weeyaane kitaabkiisa miizan ictidaalka wuxuu ka yidhi fii tarjamati aban ibnu jabala alkuufi markuu u sheekha la yidhahdo abaar ibnu jabala alkuufi abaar ibnu jabala alkuufi wa sulaymaan ibnu daawuud alyamaami labadaas markuu u tarjamaynayay imaamu dahabi kitaabkiisa miisaan ictidaalka wuxuu yidhi ina albukhaariya bukhaari qaala wuxuu yidhi kullu man qultu fiihi cid kastoo aan ka dhaho munkar lxadii laa taxilu ariwaayatu canhu laa taxilu xalaal maahan alriwaayatu werin canhu xaggiisa wax laga wariyo martabada shanaad waxa weeye fulan laa yuxtaju bihi ama waa la daciifiyey ama xadiidkiisaas ka hor imaanaya ama waa daciif ama wuxuu leeyahay maa yunkar wax lagu diido maya manaakiir buu leeyahay munkaru xadiidka asagoo imaam albukhaari agtiisa yani wuxuu u jeedaa mar hadduu ku sheego fulaanun munkaru lxadiid yani xalaalan maaha in laga wariyo marka labada nin abaan ibnu jabala alkuufi iyo sulaymaan ibnu daawuud alyamaami imaam اlbukhaari markuu u tarjamaynayey wuxuu ka yidhi cid kastoo aan dhaho munkar اlxadiiث in wax laga wariyo ma banaana lagama warin karo uma saadisato lixaad qaala xaafid dahabi dheh fi اlmiizan fii tarjamati aban اmujabl alkuufi wa ibn dawuud alyamaami wuxuu yidhi imaam dahabi nimankaa tarjamadooda markuu u tarjamaynayey wuxuu yidhi wuxuu soo naqliyey hadalka bukhaari oo muxuu yahay in albuhaariya bukhaari qaala wuxuu yidhi kullu man qultu fiihi cid kastoo aan markaa ka idhaahdo munkarulxadii laa taxilu riwaayatu canhu in laga wariya markaas xalaal maahan uma asaadisatu lixaad uma almartaba asaadisa wahiya tani ashaluhaa waa midda ugu sahlan weeye naxu fulaanun fiihi maqaal weeye fulaanun hebel fiihi waxaa ku sugan maqaalun dacfi baa ku sugan aw adnaa maqaal dacfi meeshii ugu hoosaysay baa ku sugan aw yunkaru maratan wa yucrafu ukhraa fulaanun yunkaru maratan hebel mar waa la diidaa wuxuu soo wariyo wa yucrafu wuxuu soo wariyo bimacnaa marna waa la diidaayo wuxuu keenaa wax aan la fahmi karin oo la diido marna wuxuu soo wariya wax la garanayo waafaqsan axaadiidtii markaasi culimmada kale marka maxaa la odhanayaa yunkaru maratan wa yucrafu ukhraa marka la diiday waxaan ula yimid baa lagu diidaya lanna eh, wuxuu keenay wax khilaafsan axaadiitii markaasi la yaqaanay waxa lagu dafiro oo lagu diido ayuu soo wariyey wayucrafu ukhrana waxay noqonaysaa wax la garto inuu sawaab yahay ayuu soo wariyaa marka waxay noqonaysaa marna wax saxuu soo wariyaa marna wax qaldan buu soo wariyaa yunkaru maratan wayucrafu ukhra aw laysa bidaaka kaas maahan laysa bidaaka aw laysa bilqawiyi qawi maahan aw laysa bilmatiini matiin maahan aw laysa bixujatin xuj maahan aw laysa bicumdatin mid la cuskada maahan aw laysa bilxaafidi xaafid maahan aw fiihi shayun shaybaa ku sugan aw fiihi jahaala jahaala ku sugan aw sayiu lxifdi xifdigiisaa xun aw layinu lxadii xadiikiisaa jiricsan xadiikiisa ayaa jiricsan aw fiihi liinun dabacsanaan baa ku sugan wa minhu waxaa ka mid ah martabada lixaad qowlahum oraahda ay yidhaahdeen fulaanun takalamuu fiihi aw fulaanu fiihi nadar hebel nadar iyo daymaa ku sugan aw sakatuu canhu way ka aamuseen cinda hayr bukhaariyi xaalay ku sugan tahay bukhaari ayrkii agtiisa bukhaari cidaan ahayn hayrkii ee agtiisa xaalay ku sugan tahay oo bukhaari asaga wax kale u yaqaanaa sakatuu canhu qaala alxaafid alciraaqi xaafid alciraaqi wuxuu yidhi fii sharxi alfiya fii sharxi aw fulaanu sakatu canhu haataani cibaarataani waa laba cibaaro waa laba weerood yaquuluhuma bukhaariyu bukhaari baa markaasi yani markaas sheega yuu ka yidhaahdaa fii man tarakuu xadiiahu cidda xadiikiisa ay ka tageen culimmadu ba wuxuu odhanayaa sakatuu canhu ayuu odhanayaa ama fulaanu fiihi nadar buu odhanayaa lanna culimadu waxay yidhahdaan bukhaari kaana latiifa alcibaara cibaaro wuxuu isticmaali jiray dabacsan ayadoo marka culimmadu ninkaas uu cibaarada laiifan u isticmaalay marka loo eego culimmadu siday marka u jarxinayaan uu hadal shadiida uu yahay marka kaan laiif cibaara fi ljari markuu wax jarxinayo cibaaro dabacsan buu isticmaali jiray ayib marka fulaanu fiihi nadar iyo fulaanu sakatuu canhu isagu wuxuu u yaqaanaa yani markaas ninka xadiiskiisa laga tegey bimacnaa waxba aan laga warinaynin ayuu u yaqaanaa qaala sakhaawiyu sakhaawi wuxuu yidhi fii sharxi alfiya alfiyat alciraaqi sharxa u sharxay oo fatxulmuqiidka loo yaqaano wuxuu ku yidhi uma alxukmu xukumka la xukumayo fii ahli hadihi almaraatib maraatibtaa iyo darajaadkaasi xukumka la siinay waxaa weeye annahu laa yuxtaju lama xujaysto biaxadin mid oo min ahli alarbac aluwal ka mid ah min ahli alarbaca afarta kuwa ahalka u ah afartii aluwal ee horreeyey oo minha ka mid a hore kasoo bilow midda koowaad midda koowaad ka bilow ilaa tan afaraad lama xujaysanayo walaa yustashhadu biha shaahidna loo soo qaadan mayo walaa yuctabaru la ictibaarin mayo bimacana laa cibrata lahu wax ictibaara ma wujuuduhu ka cadami inuu joogay iyo inuu maqan waa isku mid wa kullu man dukira fi lkhaamisati cid kastoo lagu sheegay martabada shanaad wasaadisata lixaad yuctabaru bixadiii xadiidkiisa waa shaahid baa loo soo qaada ay yukharaju lilctibaar eh, ictibaar baa markaa loo soo qaadanaya bimacnaa si loola eego kuwa kale axaadiidtooda oo markaa shaahid looga dhigto ayaa loo soo qaadanaya marka lixdaa martabo afarta hore hadalka yani markaasi axaadiidta ay soo wariyaan waxa weeyaan lama xujaysanayo mid ka mida ah afartaasi afartaas yani waxaa kow ka ahaa akdab nnaas ayaa ka mid ahay tii koobaad dajaal ta labaad fulaan muntaham bilkadib ta saddexaad ta afaraad rudda xadiia oo marduud ulxadii afartaasi waxay noqonayaan in markaasi aan la aqbalin xadiikooda aan la xujaysanin mid ka mid ah tan shanaada oo ah fulaanu laa yuxtaaju bihi iyo dacafuuhu iyo mudarib ulxadii iyo kuwa la midkaa iyo ta lixaad oo ah fulaanu fiihi maqaal iyo adnaa maqaal iyo yunkaru maratan wayucraf ukhra iyo kuwaasi yani waxay noqonayaan in loo soo qaato shaahid yani in xadiidka lagu xoojiyo ayaa loo soo qaataa annaga soo marnay shaahidka iyo yani markaas mutaabacada annaga soo marnay marka shaahidka waxa weya xadiidkii xadiid kale markaas ayaa markaasi lagu xoojinaya oo lagu quweynaya oo xadiidkaasi xadiidka kale lagu xoojiyey haddii mid kale uu caarido oo xujada aan haysanin kana la hormarinaya qaala sakhaawiyu sakhaawi wuxuu yidhi fii sharxi alfiya uma alxukmu fii ahli hadi maraatib maraatibta kuwa ahalka waa in la xukumo waxaa weeye xukumkaasi anahu laa yuxtaju la xujaysan mayo biaxadin midoo min ahli arbac aw min ahli hadihi alarbac ka mida afartan yani martabo ahalkooda arbacadii aluwali ee hore oo minha ka mida maraatibta walaa yustashhadu bihi shaahidna loo soo qaadan mayo walaa yuctabaru cibrana ma leh tixgelinna ma leh ictibaar iyo wakulu man dukira fi lkhaamisa cid kastoo lagu sheegay martabada shanaad wasaadisata lixaad yuctabaru bixadiiii xadiikiisa waa la tibaarin waa la tixgelin ey yukharaju lilictibaar waxaa loo soo saarayaa lilictibaari ay lilistishhaad si markaa shaahid looga dhigto xadiidka loogu xoojiyo asilatu watamaariin yani casharadan soo marnay ayay markaa culimadu waxay ka soo saareen su'aalo iyo tamaariin kow maa hiya anwaacu alkhabar noocyada khabarka sheeg marka laga eego meeshu sanadku dhammaanayo wa kam anwaacu lmarfuuc marfuuc noocyadiisu waa imsa wadixa bitamiili tusaalayaal ku caddee waman huwa saxaabi saxaabigu waa kuma wabima tucrafu suxbatu saxaabinima maxaa lagu gartaa qofkan inuu saxaabiyahy maxaa lagu gartaa waman huwa ataabiciyu taabicigu waa kee waman almukhadaramuuna mukhadaramuuntu almukhadaramuun waa kuwee wahal hum min aaaab aw taabiciinaabadii eh, ka mid yihin mtaabiciinta ay ka mid yihiin ta labaad waxa weye ma huwa alcaali caali muxuu yahy wanaail naail muxuu yahy wamaa anwaacu kulli minha mid kastoo ka midana noocyada ay yeelanayaan maxay noqonayaan wma hiya almuwaafaqatu walbadelu walmusaawaatu walmusaafaxa waxaad tacriifinaysaa muwaafaqo iyo badel iyo musaawa iyo musaafaxo ta saddexaad waxa weye carif tacriifi alaqraan aqraan muxuu yahay tacriifi wlmudabaj mudabaj tacriifi wriwaayat alakaabir cala asaaqir tacriifi kuwa waaweyn riwaayaday ka warinayan kuwa yaryar wa cagsa daalika ka arrinkaa cagsigiisna tacriifi oo riwaayat alasaaqir can alakaabir wasaabiqa wallaaxiqna tacriifi saabiq ilaaxiq maxaa loo jeedaa walmuhmala muhmalna tacriifi uma adkur waxaad seegtaa maa tacrifu waxa aad garanaysid can fawaa'idi hadi alanwaac noocyadaasi in la barto fawaa'idda laga helayo ayib waxaad ka garanaysa sheeg afar maa xukmu lmarwiyi muxuu noqonayaa xadiidka xukumkiisa alladii ankara shaykhu riwaayatahu kaasoo shaykhu uu dafiray riwaayatahu canhu in laga soo wariyey xadiidka sheikhu uu yidhaahdo laygama warin muxuu noqonayaa ma la aqbali mise waa la radinaya wa hal inkaaru shaykhi shaykhu inuu ku diido ardaygii yaqdaxu fii cadaalatihi ardaygii cadaaladiisi ma dhaawacaysaa hal inkaaru shaykhi shaykhu inuu diido xadiidkii oo uu yidhahdo xadiidka laygama warin yaqdaxu fii cadaalatihi cadaaladiisi ma lagu dhaawacaya aw fii cadaalati raawi canhu midka ka wariya cadaaladiisu miyaa lagu dhaawacaya ardaygii ka wariya isaga wama huwa musalsalu musalsal muxuu yahay wama faa'idatu tasalsul maxaa laga faa'iidayaa tasalsulka waman almuttafiqu walmuftariq muxuu yahay wlmu'talifu wlmukhtalif muxuu yahy oo min alasmaa'i ah wama faa'idatu kuli nowcin nooc kasta maxaa laga faa'iidayaa shan ma almuraadu bitaxamul xadiid maxaa loo jeeda taxamul xadiid wa adaa'ihi adaa' lxadiid maxaa loo jeedaa wamaada yushtaratu fii kullin adaaga iyo taxamulka mid kasta maxaa loo shartiyaa udkur sheeg bacda uruqi taxamul duruqda xadiidka lagu taxamulo qaababka xadiidka loo taxamulo sheeg oo loo xambaaro wasiyaq iyo alfaadda almustacmal la isticmaalo fil adaa'i marka aad gudanayso siiqo kastaba markaad ku soo qaadato markaad taxamusho yani waxay leedahay siiqo lagu guto marka siiqooyinka loo isticmaalana sheeg fil adaa'i xagga gudashada muwadixan xaal aad caddaynayso xukma ariwaayati riwaaya xukumkeeda bikulli min aliclaami waalwasiyati in wax lagu soo wariyo iclaam iyo wasiyo iyo wijaado xukunkeeda muxuu noqonaya ta lixaad wamaa yushtarau maxaa loo shariya fii kulli min aljaarixi walmucadil cidda wax jarxinaysa iyo cidda wax tacdilinaysa maxaa loo shariyaa wamaa xukmu ljarxi waltacdiil jarxi iyo tacdiil xukunkooda muxuu yahay idaa tacaaradaa markay iska hor yimaadaan ta hanaad toddobaad waxay noqonaysaa asu'aal saabic udkur waxaa sheegtaa maraatib aljarxi waltacdiil jarxiga maraatib buu leeyahay sheeg tacdiilku maraatib buu leeyahay sheeg mubayanan xaalaad caddaynayso xukma ahli hadihi almaraatib maraatibtaasi kuwa marka ahalka u ah xukunkooda uma wadux waxaad caddaysaa almuraada biqowlihim muraadka ay markaasi ay ka leeyihiin oraahda laa ba'sa bihi aw laysa bishayin cinda ibna maciin ibna maciin muxuu u yaqaanaa laa ba'sa bihi iyo laysa bishayin wlmuraada waxaad kaloo caddaysaa almuraada muraadkay ujeeddada ay ka leeyihiin biqowlihim oraahda ay odhanayaan fulaanun fiihi nadar maxay ujeedaan wasakatuu canhu way ka aamuseen cinda albukhaari bukhaari halkaa inoo jooga wallah aclam